السلام asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lawla an hadaana allah rabbi subxaanahu wa tacaala bay mahadoo dhan u sugnaatay allaha islaamka qiimaha badan ugu hanuuniyey cabdullahi bnu mascuud radia allahu tacaala canhu wa ardaah waxaa ka sugnaaday xadiid mawquufa oo isaga qowlkiisa min xayu lxukmina marfuuca ila اnabiyi calayhi salaatu wasalaam loo tiirinayo xagga xukunka oo wax caqliga uu keeni kara uusa ahayn inuu rasuulku yidhi calayh الsalaatu wasalaam in allaha qasama alrzaaqa aw in allaha qasama alakhlaaqa kama qasama in allaha qasama alakhlaaqa calaykum kama ama baynakum kama qasama alarzaqa baynakum wain allaha la yucطi addunya cala man axabahu waman laa yuxibuhu walakin laa yucطi aliimaana ila man axab ikhwatii fi llaahi shay cadiima wey ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqduu qaybiyaa sida risqiga buu u qaybiyo adduunyada wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay iyo qof uusa jeclayn labaduba gacantu ka geliya gaal iyo muslim midba inta ugu talagalay buu ka siiyaa adduunyada walaakin laa yucطi aliimaana ila man axaba laakiin iimaanka qof uu jecel yahay qof aan hayn ma siiyo idan akhii fi اllaahi wa ukhtii fi اlcaqiida idaa kunta min ahli اliimaan hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu doortay warabuka yakhluqu ma yashaau wayakhtaar rabbi asagaa wax abuura asagaana doorta amaakintiisa iyo dhulka ayuu kala fadili zamanka ayuu kala fadili ashkhaasta ayuu kala fadili bini aadamka malaa'igtuu kala fadili idan hadduu ilaahay subxaana wa tacala min ahli liimaan uu kaa dhigay fahmi dilaaha subxaana wa tacaala amaa waxa adduunyada waa iska taabic wey iska taabic weeyaan haddaan intaa ka gudbo ee mawduuceenna mucaamalaadka ayay ku saabsan tahay walaaluhu waxay dhaheen almucaamala almucaasir mucaamalaadka wax cusub ma jirto waxyaaba yaryar baa laga yaaba inay kusoo darmadaan min ladun bani aadamka ilaahay abuuray mucaamalaadkuna way la socdeen iyo bani aadamku inuu wada tacaamulo oo maaragtay uu wax kala iibsado ama wax kala kiraysto daan intaana u gudbin maanta waan fadhinay meesha xafladda sanad horena waan idiin imid reer south africa oo halka maan idinku imid wadaadada idiin yimid baan ku jiray waa sanadka labaad hadda shalana hore waan idin kaftamiye waxaan idinku idhi wax qufacay waa idinka waayaan waan xusuusnay kelimadaan idhi maanta wadaad kalaan waxaan ku idhi dadka hadda maantana hor fadhiyey hal qof oo madow ma walahaa idhi kii madoobay hata wuu iska ifay wuu dhalaalaya yani waa nicma ilaahay subxaanau wa tacala idin siiyey xaqiiqatan qurbe aad joogtaan laakiin waxaa idinka muuqdaa inaad maaragtay aad ladantihiin ilahay subxana wa taala idin ziyaadiyo haddaad aragtaan xaqiiqatan ikhwatii fi illaahi nolosha ninba meel buu ka fiiriyaa anu kolley dookhayga nolosha haddaan cabiro noloshu laba qaybood wey qof wuxuu jecel yahay asaga iyo caruurtiisa iyo zawjadiisiiyo meel fiican oo amni ah oo nolol fiican inay tagaan subaxii iyo galab iyo habeenba masaajid kuwa soo wada tukadaan gurigooda kusoo noqdaan amni iyo rakhaa ay ku noolaadaan noloshaasuu qofku uu ka helaa mid waa nolol noocaas isaga iyo ehelkiisa qaabka ay u noolaadaan aduu doono markaa xaramka maka hadduu meel ka helo halkaa uu ku noolaado kaas nolol weeyaan qof baa middaa laga yaaba inuu ka helo anuu kolley de dadkaan ku jira iyo dookhayga taa ima dhadhantaanu nolosha noocaas ima dhadhanta noloshaan jeclahay waxaa weeye inaan afri ka joogo oon dadka meeluu joogaanba la dhex joogo waaga markuu beryo oon salaada subax aan tukado kuwa cusub iyo kuwaana garanayn meesha aan isku salaanno jus qur'aana la akhristo wadaaddii labadii xabee canjeeraan dubanaa subix gabdhaheenna wax kale ma yaqaana waa canjeero etoobiya noo keentay beriis oo ingiriiskaan ka dhaxallay iyo baasta oon talyaaniga ka dhaxallay cunto kale ma lihin saddexdaa maan leenahay saddexdoo marti bay nagu yihiin aqaafo kale dharkana saasoo kale weeyaan wax dharoo khaasoon leenahay qamiis baan qabnaa maarata macawiis gooshaala giddi way noo wada yimaadeen dharkeenna mooho marka ma lihin wax la yidhaahdo culture eh, innaga khaasna waa ah. idan waaga markuu barya canjeeradii wadaadii dubtay labadii xabe mid aan israacno oo xalay dib jir marti ahaayo hadda saa ka soo galayoo intaan israacna canjarada inoo kala go aan kala goosanno iyo koobka shaaha magaalada markaan u dhaadhac mid baaburfuul ka go-ay aan bas ka saaro mid kaleo iskuul iyo madrase laga soo celiya an u shafaaca ku geeriyoodan janaasadaan ku tukado laba ishaysta aan kala bixiyo anuu noloshaasaan habbi ku ah duhurkii marka anoo soo daalay aan annagiiyo koox wada socno haddana qadadii aan gacanha wada gashanno haye cashir haddana kuwa kale aan u akhri noloshaasaan anu aad oga helaa noloshaas baan aad u jeclahay maxaa yeeley dadkaadii baad kaalintaada ka qaadanaysaa mujtamacaadii baad haddii cilmi ahayd iyo haddii caqlihaa iyo haddii dhaqaalahaaba baad ku jirtaa laakiin south africa markaad joogtay dhaqaalaad heshayba guri baad gadatay south africa laaji baad ku tahay si kastoo dhaqaalo uleh lagu tirsan maayo cilmi kaana looma baahno ciduna cilmi ku weydiin mayso dhaqaalana ciduna ku si kas malyan dhaqaalo ciduna ku weydiin mayso marti baad kii kugu soo horay wuxuu ku dhi ma laga yaaba inaad waddankaadi ku noqoti su-aashaasaa waxaad ugu jawaabtay aad helayn idan muxuu kuu taray noloshaadii noocaasi nolol maaha midaas anu kolley noloshaan aad u jeclahay waa noloshaas wey africa qaabka aad u dhaqmaysa oo tafaaculaysa maanta o dhan culays ba haysa laakiin waa kaalintaadii baad qaadanaysa daaqadaadii oo dhan mujtamacaadii baad ku bixinaysa lakiin halkan idinka daaqadiinna waa marka dambe way dhimanaysaa sa ay u kaydsan tahay way marka dambe baababa iska noqonaysaa barlays bay noqonaysa marka dambe wax faa'iido ay keenaysa male dukaankaadii gurigaadii dukaankii gurigii meel kale male mujtamac kale usii kici ma mujtamacna waa iska ilaalinaysaaba dan laakiin inaad wax ta'iiriso haddaad rabtid mujtamacaadii marka arrintaas waxaan idin dardareensiinayaa niman nicmadan aad haysataan isku iloobine isa soo tartiibi wadaadadu maaragtay meelo dhistay waxaasi dhahaan nacam ha la laakiin anugu qurbaha aad baan oga soo horjeedaa hataa kenyada aan joogo waxay igu tahay uun maaragtay dhaxsin wax liyaa soo taqaanaan dhaxsin baana ku ahay oo weliba ilahay ma ogsaanahay inaan sii socdaan soomaaliya iyo meel un soomaaliya deganta inaan sii tago yaan u jeclahay sababtoo tae noloshaydu nis wax ka badan baan qurbo ku dhammeeyey saa darteed ima dhadhamahay si kasta haddii wax aan u helo meel aanay soomaali joogin oo weliba dhulkii aan ahayn nolol uma arko ima dhadhamayso runtii xaqiiqatan waana qurbaha ayaan dareemahaya dhammaantiinna waa mid baa tihiin inaad garnaqsanaysa keligaadoo ah yaa iska garnaqsan oo humuum meel ay ka timaada garanaynin baa ku saaraanaysa intaa haddaan ka gudbo mucaamalada waxaanu sharxaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala awalan iktisaabka qofku inuu kasbado fadliga iyo qiimaha ay leedahay qof muslima haddaad tahay muntij inaad tahay baa la rabaa oo wax soo saarta eed caalatun cala annaas hiqal cala albashariya aadan noqonin qof hoosku u dhisay la hargalo inaad yaa la rabaa muslimku saasay shareecadeenna islaamka ku boorinaysaa sharaacida ilaahay uu soo dejiyo o dhanna sidaasayd ambiyada ilaahay oo dhanna wada shaqaysan jire wax benefit qaadan jira ma jira kadib wada shaqayn jireen gacantiisa wuxuu ku saaray bay wada cuni jireen intaa haddaan ka gudubno haddana waxaan geli doonaa nuqdada labaad fawaa'idda ay leedahay ummaddu hadday shaqaysato afraaddeeda wax soo saaraan faa'iidada mujtamaca ay u keenayso mujtamacaa faa'idadeeda u keenayso ayaan u gudbaynaa midda kale saddexaad juz'iyada walaaluhu ay mucaasaro dheheen waxaan rabaa inaan ka yar iftiimiyo maadaama waddan gaal aad joogtaan oo meesha aad ku dhex nooshiin waddan gaal uu yahay hal yajuuzu lilmuslimi an yatacaamala maca mujtamac alkaafir beycan wa shiraaan wa ujratan yani mujtamacii gaalaha hadda qofku ku dhex jiro muslimkaa ma u bannaan tahay qofka muslimka inuu gaalada wax ka iibsado shirkad uu la noqdo guryo ka kiraysto maaratay wax saasoo kale mucaamalada ay dhex marto ama ayagii uu ka gado ama asaga uu ka gado iyo wixii lamidka mucaamalada noocaasa intee leeg baa kuu bannaan intee aana kuu bannaanayn waa waxyaabaha ad maanta aad u baahan tihiin oo wadanka qurbada ee gaalada qofka ku dhex nool waxyaabo badan buu arkaya taasna insha allahu tacala shareecada islaamka iyo usuusheeda ayaanu iftiiminaynaa haduu ilaha haddaan wakhti u hello waxaan oga gudbaynaa ee waxa la yidhaahdo sideeduba baaca waxyaabaha muxaramaadka ama qawaacidka lagu soo ururiyey rabbi subxaanahu wa tacaala beeca waa axal allahu lbayca waxarama ribaa buu alla subxaana wa tacala alla beeci waa xalaaleeyey ribadina wuu xarimay lama sheegin markii la yidhi waaxalla allaahu albayca waxarama ariba ciddaad wax ka iibsanaysa lama sheegin beeci waa xalaal buu ku yahay baa lagu yidhi ribadana waa lagaa xarimay baa layidhi beeca aad iibinaysa ma muslim baad ka gadaysaa ma gaal baad ka gadaysaa ma cid kalaa lama sheegin beeci waa la xalaaleeyey wixii ribaa iyo wasaa'ilka noocaasoo kale ku gaadhsiinaya waa xaaraan badi min hunaa baa ikhwatii fi illaahi qawaacidka fiqiga iyo usuulka intuba waxay sheegayaan alaslu fi lmucaamalaati alxilu baa layihahdaa asalka mucaamalaadka bani aadamka basharka dhex marta waa xalaal walaslu fi lcibaadaati altaxriim baa layihahdaa asalka cibaadadu waa xaaraam wey qofku cibaado ma samayn karo ilaa inuu buruuf iyo daliil hela mooyaane saas darteed laba qof hadday isqabsadaan war salaadan jooji aad maaragtay tukanayso qof yidhahdo qofna u yidhahdo waan tukan anugu sadaqadaad bixinaysaa bixinin qaabkaa u bixinin jooji ama soonkan ha soomin kana u yidha waan soomi labadii qof hadday isqabsadaan oo hal la kala bixiyo kee daliil laga rabaa ka yidhi waan samayn baa daliil laga rabaa midka diida daliil lagama rabo inagu cagsi baan u isticmaalla anu khayr baan u jeeday salaad baan tukan rabay soon baan tukan rabay hebel baa ii diiday buu kule hebelo daliil isi adigu diiday sax muha midaas adigan raba inaad samaysi baa daliil lagaa raba bini aadamku inuusan cibaado samaynin wey lianna cibaadaadka wax maskaxda lagu keeni karo caqliga shaqo kuma leh yani waxa aad samaysay rabbi inay gaadhayso iyo inayna gaadhayn iyo inuu khayr ku jiro iyo inay shar ku jiro iyo in la aqbalay inaan la aqbalay rabbulcaalamiin ma ogaan karo ma caqliga kuma keeni karti hadaan caqligaada isticmaashi salaada subax maxaa laba looga dhigay ma keeni karti maanta o dhan adaa fikirti maqribka maxaa saddex looga dhigay cishihii iyo duhur iyo casar maxaa lisu raacay oo afar looga dhigay ma garan karti haddaad tiraahdi caqligaan kaga shaqaynay saas darteed cibaadada asalkeedu waa taxriim wey waa mamnuuc wey ma samayn karti ilaa inaad bruuf iyo daliil hesha mooyaane qofka diiday kaa daliil hore qofka samaynaya la rabaa inuu yahay kaan daliil waxbaad samaynaysaa cibaado o ilahay ugu dhawaanaysaa daliilkeeda kaan maya khayrba khayr maay taa xag wa kam min muriidin bikhayrin laa yusiibuhu imisaa khayr rabta oon helayni khayrka marka inuu shaygan khayr ku jiro oo ilaahay baa ugu dhawaanaysa oo ilaahay kaa aqbalaya oo fiican yahay daliilkeeda kaan ma haysi maa fadhiisa wey ama kii u diida adu asalkii baad ku taagantaha lileh bilmuqaabil mucaamalaadka alaslu fi lmucaamalaati alibaaxa laba qof hadday isku qabsadaan war beecan jooji mid yidhahdo midna yidhahda maya anu waa beecan waa samaynaya ka joojidiyaa daliil laga rabaa asalka bini aadamka inuu wax beeciyo oo mucaamulooda weeyaan waxaa loogu diiday buruufkeeda keen balelaado ma hayuu yidhi ka soco ama caqliga arrintaa kuma fiicniyo hebel maana arki jirin orod soomaaliya la aadbale maana arki jirin maana arki jirin qaacido diina ma aha marka cimrigeeda baadayaalaada iska sugaan arki doontaa cish dawiilan taraa kaiir wey wax badan baa arki doontaa in badan noolow marka maana arki jirin diin ma noqonays idan alaslu fi lmucaamalaati alibaaxa lya asalka mucaamalaadku waa ibaaxa wey way bannaan tahay wey gaal haddaad la tacaamushi iyo haddaad muslim la tacaamushi iyo habh way jirtaa shuruudo laga soo itnaa laba arrimood baa laga fiiriyaa laba arrimood basan baa lagaa fiiri shaygan cayntaa ama gaal ka gad ama muslim ka gad shaygan caynta ee rabtay inaad ka ganacsatay waa inuusan shay muxarama ahayn daatadiisa ama nijaaso waa inuusan ahayn khamri daatadeeda xaaraamta waa la mamnuuc kama ganacsan karti doofaarka baktiga iyo wixii la midkaa ah. idan shay daatadiisa nijaasa ama muxaram ah kama ganacsan karti aaniyan wasiilada aad u maraysi iyo jidka aad ganacsigan u maraysina shay muxarama ah waa inuusa ahayn labadan baa lagaa fiirinaya labadan baa lagaa fiirin wasiilada aad u maraysa beeca waa inayn ahayn wasiila xaaraam ku gaadhsiinaysa ayada waa mamnuuc wey shaygan aad iibgeynaysana shay mamnuuca waa inuusa ahayn labadan baa shardia labadaa haddayna lahayn wixii kaleo dhan waxaa weeyaan waa mubaax wey saas darteed wasiiladu waxaa soo geli ribadii qaabka waxaad u qaab ribowi ah jooji baa lagu leh qaab waxaa weeyaan hishi iyo khadaaca ay ku jirta iyo hoosgelis mamnuuc weeyaane jooji baa lagu leh waa wax waxaa weyaan booli oo soo dhacday xaaraama waxba kama iman xaarama liid shay aad mulki u lahayn baad iibinaysaa mamnuuc weeyaane jooji baa lagu leh idan wasaa'ishii aad ku maraysa hadday xaaraam tahay laguma ogole daatadiisa hadduu xaaraam yahay labadan baa shardi inta kale waxaa weeyaan firi baad u tahay wey muslim ka iibi gaal ka iibi muslim dhexdii ka iibi adigay ku jirtaa hadday ujro noqoto kiro walidaalika saa darteed ba waxay dhahaan culimmadu waxay xikmada rabbaaniga ee baaca loo jiday markay ka hadlahayaan bini aadamku waxyaabuhu xayawaanaadka kaga duwan yahay xayawaanku keligii neef keligii oo xayawaan ayaa hawdka intuu iska galo iska noolaan keligii isagoon xayawaan kale u baahnayn cawsku cunhaya adooggu cunhaya biyahana wuu cabbi habeenkiina meeshuu doona gobolka ugu dhucu iska hargeliy oo iska seexano oo habeenkii baryhaya saasuu ku noolaan kara laakiin bini aadamku saa kuma noolaan karo insaanku bidabcihiiba wuxuu yahay madaniya waa inuu helaa tabaadul waa inuu helaa saa darteed insaanku insaanka kaluu u baahan yahay hada jeer milyans lacag haddaad haysatay waxaad ku soo iibsatay baad u baahantay kii marka subermarketka sameeyey lacag buu u bahan yahy alaabtii buu hayaa idan lacagtii buu u bahan yahy waad isu baahantay marka alahdu waalcaadaa baa layadaa xayaatada aasaaskeedu bixi adna qaada wey ma jirta in hal way keliya noloshu ma aha inaad had iyo jeer wax qaadatin mamnuuc wey mustaxiil wey maba jirto wax saa la dhihi qofun weligii talaqi oo inuu wax soo gala mooyaane waxba ka bixin waa inuu waxna kaa baxaa waxna ku soo galaa out iyo in waa inay leedahay hayaatadu waa sidaas wey walidaalika marka waxay dhaheen xikmada ku jirta waxaa weye bini aadamku asal waxaa bakhayl asal bini aadamku bakhayl iyo dulmi iyo jahli saddexdaasa bini aadamka asal wa kaana alinsaanu daluuman jahuulan buu ilah yidhi suuratulaxzaab markuu aayadda ammaanaadka laga hadlaye marka insaanku maadaamuu shaxiix yahay oo bakhayl yahay oosan wax bixinin gacantiisana waxaa ku jirana bini aadamka kale uu u baahan yahay oana xoolihii ama lacagtii haysta ase alaabtaan u baahnaa aana haynin hebel iba siinhayo darteed ba shareecadu waxay banaysay sida arrintaa bakhaylnimadka looga takhalluso oo bini aadamka shaxiixa waxaa gacantiisa ku jira ka kale u baahan yahay loo helo yaa beyc la jideeye wasiila xalaala saad u heshay haddii kale waa la isdhici lahaa oo ninba ninka ku xoog badan yahy u cuni lahaa marka iyadoona dariiqadaa ayna dhicin dariiqo silmi ah oo labadii qofba adna noolow anna aan noolaada ay ta yaa waxaa lagu yidhi beec baa la baneeyey idan lacagtaadii baad qaadanaysaa kaa kale alaabtiu hayaa waa isdhaafsanaysaan markaa xayaatadii marka waxay noqonaysaa istiqraar bay noqonaysaa alahdu waalcataa baa la yihahdaa af carabiga ama out iyo in weeyaan bini aadamku waa inuu wax kaa baxa waxna kusoo galaa ma jirta waxaad dhihi qofka ku fikira inuu waxuun isoo galo wuu weygii bini aadamka lagu talagalo dhan wuu garamarsan yahay qofka yidhaahda waa inuu wuxuuna iga baxana oo waxba isoo gelinna waxba kama jira mada idan qaacidadaasuu ku baysgaraysan yahay maaragtay beeca iyo mucaamalaadka bini aadamka beecu waa jaa fi lkitaabi waasuna walijmac ijmaaca ummadda iyo sunnada nabiga iyo qur'aankaba intuba wuu ku bannaan yahay waajmacat اlummatu bay culimmadu ummadu waxay isku raaceen calى jawaazi اlbayci fi اljumla beycu guud ahaan inuu bannaan yahay wاlxikmatu taqtadi xikmaduna saasay keenaysaa maxaa yeeley liana xaajaة الnaasi tatacalaqu kama maaratay ma fi bima fi aydi saaxibihi bini aadamku had iyo jeer waxay baahidiisii ku tacalluqdaa ka kale wuxuu hayo ayaa inay isdhaafsadaan haaliban sida haalibka bini aadamka kalena waxa weeyaan laa yabdulu lisaaxibihi shayan ma siinay waa bakayl asalkiisa bakayl weeyaan walidaalika saa darteed baa huricat ayaa shurica albayc bayci loo jideeyey wasiilatan ilaa buluuqi lqarad dantii lalahaa si loo gaadho ayaa sidaa loo jideeyey haddaan intaa ka gudbo fadliga ay leedahay inuu qofka muslimka isagoo bini aadam oo dhan intaaj laga rabo muntij laga rabo haddana muslimku inuu muntij ahaada oo wax soo saaraa asalkuna sidaa ay tahay qofka muslimkaa daaqada ku jirta cilmigiisa iyo awooddiisa iyo caqligiisa qof muntij oo iktifaa daati asaga isku filan oo ummadda anfaca inuu noqdo waa shay laga maarmaan alla subxaana wa tacaala markay qur-aankiisana uu ka hadlay sunnadana arrintaasi ka hadashay in badan ayaa culimmadu waxay dheheen aliktisaabu ama maratay fi liktisaabi waalcamali fawaa'idun kaiira fawaa'id badan bay leedahay iktisaabka iyo kasbashada iyo fadliga ay leedahay iyo waxaasoo dhan waxay leedayihiin maxaa yeelay fawaa'id aad iyo aad u badan bay leeyihin adilada waxaan ka hormarinaynaa fawaaidda ay leedahay qofku markuu shaqaysto wax soo saaro oo income uu leeyahay oo isaga uu qof shaqaysto wuxuu gacantiisa ku shaqeeyey uu maarata uu cuno dumaaniinada iyo raaxada ay leedahay ama qiimaha ay leedahay waxaa ku jiray dhehen culimmadu midda koobaad faa'iidada fiihi macna atawakul cala allahi subxaanahu wa tacaala iyo wa alabu lfadli minh tawakul baa ku jira shaqada iyo iktisaabka tala saarashada dhab inuu ilahay qofka tala saaran yani markaa subi shaqo tegays rabbulcaalamiin baad tala saaratay marka bismi illaahi inaad tiraahdi oo aad rabbi intaad tala saaratay aad daqaaqdi iyo wa alabu lfadli min risqi alla xaggiisa aad ka dalbays ya ayuha aladiina alla subxaana wa tacaala faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illahi baa yani faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu yani idaa nudiya lisalaati maarata min ywmi ljumcati fascw ilaa dikr illahi baa li dikrigi ilaahay iyo cibaadadii iyo khudbadii u imaada waxaa haddana kadib la sheegay fa idaa qudiyat isalaad salaaddii markaad la guto oo cibaadadii aad dhammaysaan fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah fadliga waa risqi wey risqigii ilaahay raadiyaale halkaa waxaa laga qaadmaya masaajidka dhex fadhiisatay inaan la rabin allahuma qof soo shaqeeyo ictikaafaya inaad tago masalaka marka halkaa aayaddaas ilahay wuxuu ku jamciyey cibaadadii iyo mucaamaladii kasabkii iyo cibaadadii inaad cibaadaysatid waxna aad kasbatid salaad markaad dhamaysa dhaqaaji baa lagu yidhi waxaa fadhiisanayna masaajidka xooggaada maal oo kasba oo dhaqaaji baa lagu yidhi walidaalika anu ilaahay baa irsaaqi meeshaan iska dhex fadhin sax maha midaas waxba kama jira arrintaas waa arrin aan saxayn idan horay ka dhaqaaji baa lagu yidhi marka aad cibaadada aad gudatay idan waxaa ku jirtaa layidhi waxa la yidhahdo dalabu alfadli iyo tawakul cala allahi subxaanahu wa tacaala waxaa kale uu leeyahay oo faa'iidada kale labaad oo takasubka iyo iktisaabka iyo shaqaysigu yustacaanu bihi cala alinfaaqi fii sabiili اllahi tacaala yani qofku markuu eh, hanti yeesho oo dhaqaalo uu yeesho wuxuu jaanis u helayaa jidka ilaahay inuu ku bixiyo masaajidda ilaahay aytaamaha masaakiinta fuqarada jihaadka wax allaalay wixii awjuh khayri ahaayo ilaahay uu ku yidhi ku bixi baad jaanis u helaysa ad ku bixinaysaa xoolihi maa axlaha aad bay u qiimo badan marka idan tacaawun weey waxaad u kaalmaysanaysaa khayrka lakin waxbaba haddaad hayn maxaad sadaqaysanaysaa waxbaba haddaada haynin maxaad infaaq bixinaysa waxba ma bixin karti idan waa waxyaabaha loo kaalmaysan kari saas darteed ilahi wuxuu yhi qur'ankiisa ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum ba alla subxana wa tacala war waxaa kasbateen waxaa ugu fiican bixiya alla subxana wa tacala dayibaadka iyo xalaasha qodob kale saddexaad ee fawaa'idda iktisaabka ilada waxaa ka mid a yutacafaf ama yatacafaf bihi linsaan insaanku wuxuu kaga dhowrsanayaa can dulli su'aal su-aasha ihaanada ay leedahay yuu iskaga dhowrhayaa oo marka ilaahay subxaana wa tacaala intaad xamaalatid gacantaada wax soo galo waxaad ka deeqtoomaysaa bini aadam inaad gacanta u horsatid qof sharaf loo qiimalaad noqonaysa bini aadamka ka kugu dhow oo hataa walaalka laba jeer haddaa wax weydiiso wuu ku nici waalidkii ku dhalay laba jeer haddaa wax weydiiso wuu ku nici waa waxyaabaha bini aadamka runtii haddaa rabto inaad heshiisaan bini aadamka waxaa layihahdaa laba shay ugu dadaal haddaa rabto inaad heshiisaan bini aadamka inu weligiin idin isku dhacayn ho bini aadamka wax sii um wax isii haba dhihinba wuxuun maarata hoo dheh aaniyan wax isiina ha dhihin labada meel heli had iyo jeer qof un wax bixiyo un bini aadam labadaa haddaad helin waad isku dhacaysaan marnaba maalin yom min alayaamkii isku dhacaan baa tihin mar haddaad had iyo jeer marku aad aragtibaada jaag u dhiibaynin gacantaadan aada ka ilaalinaynin weligii ma bini aadamka yom min alayam kuwa isku dhacan baa tihin labadaana waa mustaxiil wey idan su-aasha bini aadamka ad weydiinaysa laba mid un bay kuu soo bixi mid saddexaad maba jirtaba ima inuu ku yeelo oo ku yidhahdo ho wa ima inuu kuu diido hataa ka soo qaad hadduu ku yeelo waxaa laga yaabaa inuu man man iyo balaayo u daba dhigo yidha hebel baa shalay wax siiyo maantana wuu igu soo noqdayoo anaa biilo oo gidigan waan wada tirina waxaan wada dembigaan gallama xisaabnay intaan sadaqaysanaa xisaabnay masaajidka waxaan bixiyaano bil kasta boqol ran baan bixiyaayo africa intaasaan u diraayo war aduu intan maxaad ka sheegi meeqaa dembi gashaa intaa dembi aan ga iyo intaad dhigatay ma sheegti intaad akoonka ku shubat ma sheegti waad qarin intaasaad iga baxday wixii baxay baad sheegi wixii laakiin aad dhigtay ma sheegti africa intaasaa igaga baxday masaajidka intaasaa igaga baxday meelebla intaasaa igaga baxday waayahay inta kale xagga kale maxaad dhigtay may maxaan dhigiba gacmuhuusaa u kala rogi waa inuu buuxalaga markii la dhacu laakiin oga iyagu sheegi imise iga dhacantaad mood waan dhacnay waxay lacagan ururhay awa ose inagu isku wadeen africa waxoo dhan u diray goormaad lacagaad meel dhigtayba waxbaan dhigayba maadan lahayn wixi o dhan way baxdaad lahayde warniyo aamus aamus waxba miyaan diri jirin markaas markaasuu qiri ictiraaf markaasoo kale waxba ma taray wixii aan ururinhayo o dhan ee meesha isugu geeyona waa la jabsaday uu ku lehay xaggana wuxuu kalaa wax ii yaallaba ma jirta waxoo dhan waa africa u dhaqaaqday idan waa bini aadam marka hadduu ku siiyo manigaas ayuu maantao dhan daba soconaya hadduu kuu diidana qadaadka baab intaa kula ekaan kaba sii daranba oo dhibaatada ay leedahay idan dulliga su-aasheeda ayuu kaga maaragtay ayuu kaga badbaadaya walidaalika cabdullahi bn mubaarag imaamka caalimka cabdullahi bn mubaarag ee boqol siddeetan iyo kowgii dhintay hijriga markuu ahaa ayaa ninka la yidhaahdo fudayl binu ciyaad ee caabidka ee maka joogi jiray laba ninoo isku qarni aan wahayno kanna boqol siddeetan iyo toddobadii buu dhintay kuna boqol siddeetan iyo kowgii buu dhintay ayaa maarata shicraheed isnaafsadeen ood garanaysaa yaa caabid alxaramayni maartay yaa caabid alxaramayni low absartana la calimta anaka bilcibaadati talcabu wa khuyuuluna bidimaa'ina tataladahu wa dumuucukum maartay maarata shicir noocaas uu tirin jiray ninkii sidaa ahaas iyo uu weydiye wuxu yidhi abdullahi bin maragow annaga waxaadna tirahay addunya idinla tegin iska daaya iska ilaaliya adna tira adiguna waa ka milyan dheer baa tahay oo waad shaqaysaa sanadna xajkaad u kacaa sanadna jihaadka infaaqa waxaan baad samaysaa maxaa annaga noogu diidaysaa adiguna asan u yeelaysa war wuxuu yidhi anugu waxaan sidan u yeelayaa laba arrimood baan u haystaaga xoolaha su-aal bini aadam inaan kaga kaaftooman bini aadam aan wax weydiinin iyo ariiqo kastoo ilaahay uu jecel yahay inaan qofka ugu horreeya ku bixiy noqdo labadaasaan u haystaa xoola waana labada loogu talagala wey bini aadam su-aashiis inaan kaga kaaftoomo oona qof bini aadam aan wax weydiisanin midda kale labaad way kastoo ilaahay uu jecel yahay wax lagu bixiyana inaan qofka ugu horreeya noqdo labadaasaan u haystaa labadaa haddii nuu haysanayna iska daayud idan qofkii marka tacaf su-aasha bini aadamka ayuu kaga maaratay kaga gabanhayaa saas darteed baa rasuulka alayh isalaatu wasalaam asagoo ku buurinaya saxaabadii baa wuxuu yidhi xadiidka saxiix bukhaari iyo muslim ay soo saareen ahadkiin maaragtay inuu xaabo soo guro xagal xaaba intuu soo guro dhabarka ku soo qaado lian yaxtatiba axadukum xasmatan ama xasamatan yani inuu koox soo qaado calaa dahri dhabarkiisa xagal uu ku soo qaado xaaba ayaa maaragtay oo intuu suuqa geeyo uu iibiyo yaa oga fiican min an yas'ala axadan axad inuu wax weydiisto oo fa yucطiyahu aw yamnacahu ahadkeen inuu duurka intuu ukaxaabo soo guro oo dhabarka kusoo xamaalo oo suuqa geeyo oo iibsado ayaa oga khayr badan inuu bini aadam wax weydiiyo oo marka ama loo diido ama la siiyo idan bahasha su-aasha ikhwati fillaahi waa arrin khatara wey innaga laakiin masaa'ibka nagu dhacay waxaa weeyaan xaggee leen ka qarxay baan dhehna xaggee qaxooti ka jirtaa wax bilaasha xaggee laga helaa arrintaa waa arrin shareecada garab marsan wey faa'iidada kale afraada ay leedahay al bihi cala albaaalati wallahwi camalka iyo intaajka wax soo saarku qofku wuxuu kaga nabadgelaya badaalada iyo shaqola'aanta iyo fadhi kudirurku kaga nabadgeli yaani qof shaqeeyo maantao dhan dukaankii ku jira oo dukaankiisii iyo shaqadiisii iyo bakhaarkii iyo warshaddii ku jira oo siddeed saac sagaal saac iyo ka badan shaqeeyey markuu soo ra wa goormu fadhi kudir u kici fadhi kudir waxaaso dhan jaanis uma helay guriguusu imaanaya waa daallan yahayba saacadaa usoo hadhay inuu nastuu rabaa idan shaqada iyo intaajkii wax soo saarku iyo takasubku qofku wuxuu kaga badbaadaya fadhi kudir iyo badaalo iyo shaqola'aan iyo kutirikutaanaho iyo laqwi uu galuu kaga badbaadaya walidaalika reer galbeedku waxay taqalubaadkooda u yaryihiinoo sistamkooda u fadhiya gaaladaas aad bay xayaatada u yaqaanaan shacabkii baa la mashquuliyey yacni qof meel iska fadhiya arki mayse qof meel iska fadhiya ma arkaysa sistamkay u shaqeeyaan dadka boqol kiiba siddeetan waa handicab weyn waa maskax maylaho waa boqol kiiba siddeetan boqol kiiba labaatan baa yurubta hogaamaysa dadka boqol kiiba labaatan kaas labada qole usii xoog badan waa qolada sula tashriiciya layahde baarlamaanka ku jirta ee shuruucda dejisa kuwana waa ra'sumaaliyiinka ribowiga kambaniyaasha kuwa iskale wey labadooda waa isxeer dhigtaan nin kastoo baarlamaanka soo gala kambani baa ka dambeeya oo maal gelinaya hadhow markuu baarlamaanka ka dhacana kambani wuu shaqa tegi waa isu xeer dhiganahayn marka kanna wuu soo dooranayaa kanna hadhow shuruucduu dejinayo wuxuu ka dhigayaa shuruuc munaasab u ah sharikaadka canshuurtu ka yarayn shaqaaluhu u jebin shaqaalo badan buu keeni kolba wax buu u hayn inta kale dadka waa un sac irmaanoo la maalhaya wey labadaa wixii ka soo hadhay oo nimanka maxkamadaha jooga ee qudaadda oo ayagu dembigii loo keeno bay xukumhayaan wax kaloo ay leeyihiin ma jirto kuwa afraada soo racaana waa booliska tanfiidka layihaado oo ayagu criminaalkii dembigay soo qabanayaan maxkamaday geenayaan afartaa qolo weeye gebigoodaba laba ayagu waxay iska farfadhiyaan camal may sugayaan waa booliska iyo maxkamadaha laakiin labada rasmiga waa kuwa baarlamaanka iyo kuwa kambaniyaasha labadaa qola oo boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba toban ayaa iska haysta wadanka o dhan yurub intay doonaan ha ahaadeen sistamkii intii siddeetankii kale dadka soo hadhay waa lo la maalhaya wey guri baa la siiyey kambanigii baa ninkan u yeedhaya guri buu siinhayaa guriga waa ribo wey gaari buu siinhayaa alaabti gurigibuu siinhayaa waxoo dhan buu wada siinaya waxoo dhan baa la wada siiyey oo laga tawqiicinayaa kambanigu waa u shaqeeyaa otomaatik intuu qaada lacagta asaga iskama bixinaya bangiga otomaatikiyan looga gosanaya lacag kaash laisu siiy maba yaqaanaan ayaw oo bangiga marka akoonka loogu soo diri akoonkii kusii dhacaysa combyuutar kuu bargaraamaysanya boqol kiiba labaatan meel hiblaa goosatay boqol kiiba labaatan kuwa gurigaa goostay boqol kiiba soddon waxaa goostay alaabtii guriga boqol kiiba afartan waxaa goostay kuwa gaadhiga boqol kiiba soddon waxaa goostay anshoriski boqol kiiba soddon waxaa goostay kuwa naadiga kalaabkuu khamriga ka soo cabi jiray boqol kiiba labaatan waxaa goostay kuwa gruubkuu ku jira manchester iyo daawadaa goosatay waxaa loo soo reebi weygii labadi boqol ee uu ku joogay khamriga ku cabilaa basa loo soo reebi bas waawa sidaasuu noloshiisa ku jira idan waa nin xidxidan wey intee u fadha kudir u kicba sideed saacana wuu shaqeeyaa hal saacna wuu sii socon hal saacna wuu soo socon waa meeqa sac marka waa toban saac wey guriga markuu yimaado asagoo daalan buu imanaya naag usii shaqeyn ma jir hataa zawja hadduu qaba idna way shaqaynaysa markii lasu yimaado listen bay leedahay marka anu kuwa kaishahan soo samaysan adna kaada soo samaysan bakeriga bakeriga haygaga darin kaana xaggaa dhigo annakayga xaggaasaan dhiganaya hayla hadlin inta yarta nasanayo biliis hayla hadlin adna xaggaaba fiirsana xaggaan iga fiirsanaya waa wada daalan yihiin labadooda sakaraad ayadna anshuuris waxay ku jirtaa ayadna riba ayaa saaran kana mid baa saaran idan islama hadli karaan goormuu markaa qofka fadhi kudurra u kiciyo dawladda cidda xukuntay iyo hebel baa meel qabsaday iyo goormuu xaggaa u kiciyo ha ka yaabin subax markuu shaqo tegayana telefishinku fiirin laba arrimood basuu ka fiirinaya hawada maanta say tahay ma kuleelba ma roobba ma qabowba suu jaakeed u qaadan laha iyo dallad u qaadan lahaa iyo jidadka lagu shaqa tagaaya accident inay ka dhacdo jidka xidhma iyo ka furan ayuu labadaas bas u ka dhegaysa bas wax kale laa yacni saa darteed tiri waddankiina madaxweyne muxuu yahay wuxuu ku dhi waagii igu dambaysay hebel buu ahaa goor la doortay iyo warba kama haya base war maxaa kuu dhahday maxaa galow kale nafti baabay hayse waa waa kan haddaan maalin aan hadho waa laga isagoo xanuunsan baa la keeni oo saa loo wado idan intee badaalagu ku arkay marka idan laakiin innagu waan ka duwannahay sidaas idan qofka muslimkaa hadduu shaqeeyo wuxuu ka nabadgelaya batan innaga caalamu haali dunida saddexaad ay ugu magac dareen ee ama carab leh ama africa leh ee muslimiinta u badan waxa taqalubaadka iyo andimadooda had iyo jeeray u gadoomi waxaa weeye afar qof keliya waddanka iska haysta inta kale waxba ma shaqeeyan waa iska fadhiyaan shaqa looma abuuro ayaga shaqo ma raadsanayaan way iska fadhiyaan idan maantao dhan madaxweynihii kii ku xigay iyo kii u khaadinaya la fiirin maanta beriis buu ku qadeeyey caawa cashaa loo diyaariyey dharkii wuu iska bedelay intuu ka baxay anigu waan gaaj maantao dhan ninkaa maad fiirsan idan marka dambe thawra meesha ka dhexed markaad asagii un aad maantao dhan firaaqaad u heli oo waxaan firaaq baa meesha ka muuqda waxba ma baranaysa waxma qabanaysa idan waa arrimaha kharibay ka mid idan intaajku iyo shaqadu wuxuu qofku kaga nabadgelayaa alinshiqaalu bihi biاlاktisaab wuxuu qofku kaga mashquulhayaa waxaa weyaan can ilbadaalati wallahwi iyo wallaqbi iyo fadhi kudir ayuu kaga badbaadaya waxaa kale ikhwati filah shaqooyinka hadda aad ka haysaan halka south africa soomaaliya qayb baa lagayaba in laga helo kenya waa laga heli meelaha qaarkood waad ka heli shaqooyin badanoo halkan laga qabto laakiin ma ogolid soomaalida dhexdeeda inaad shaqooyinka halkaad ku qabat inaad xaggaa ka qabatay ma ogolid haddaba dadki waad ka soo qarsoontay laguma jeedo yurubna waa sidaas wey shaqada ugu fiican waa sukuurad wey sukuurad mataqan waa la yihahda waa garuun la fadhiye meel wey mid budhba la fadhiye wey waa waardi waardi wuxuu ku dheh hadhihin sheekha sheekh sakuurad baan hayaabu ku leehay war sakuurad waa waardi soo maya maya maya waardi gaar hayana maya sheekh haddii hadhi sakuurad baa la yihahdaa sakuuradoy maxaad ahayd garuun weyn intuu qaato meel la fadhiis oo wixii soo mara madaxa jebi baa laleehay soomaaliya haddii la yihahdo kaale sakuurad maaniga ma taqaana ana ina garas baa la yidhi ha maanaha haddii la yihahdo kaale waardi qabo xagga markuu sheegana ogo sakuurad baan ahay buu ku leehay meel buu fadhiisanaya waxaan xusuusnahay ingiriiska annagoo joogna yaa mid sukuurad la qoray weliba tababar baa lagu siin oo qaabka wax loo ilaaliyo waxaasaa lagu bari sukuuradka ama waardigeenna iyo koodana uu kala duwanya innaga buri intaan qaadana wix meesha soo weeraran dilaynaa soo saama xaggaa ma jirto waxaa lagu leeyahay listen hasku taabanin baa lagu leeyahay hag daldasho alaabta uh, keli un riboodka saacadduu alaabta qaatay un qor booliskana u sheeg yuusan ku arkin isqari naftaada badbaadi ha gurto hadduu doone mid soomaaliya haddii from soomaaliya laga keenoo tuug la dilo oo ladaba ordamay wax kale aan garanayn baa meel warshada la hor fadhiisay guri baa qol baad oo qabow ka geli waxaa shidan bahashii waxaa eh, shidan camero oo maaragtay systemkaad ka fiirin waxa soo galay waxa ka baxay o dhan halkaasaad ka fiirinaysaa camerada saa u wareejisinaad wax yar markaad joogtanaysaa soo baxday toosh weyn qaadanaysaa saasaad u wareegi isagoo meesha ku jiraa wuxuu arkay caddaan tuugo oo derbiga intay bahal sullaama saa u saareen kuwa kalena nin qaadahayaan rabaan derbiga inay ka ridaan yuu camerada ka arkay marka derbigaa la fananaya marka waa mesha mishimaha ku jira inu inti mid loo rido oo albaabka hoosta ka bixi inay mishimaha qaataan bay wuu soo orday bur intuu soo qaatay yuu usoo gabaday tooshkiina waa dansaday kii oo mid intii la qaaday saas loo hayo oo labada midna saa u qaaday kii kale meesha faranayo yuu burkii la daba istaagay kii hayey buu ku dhuftay madax gigtuu ka siiyey ninkii waa dhigayoo kii la dhigay waa cararay kii kale waa soxo waa dhacay burkii la dulfuulayo gigtuu ka saaray ninka caddaanka meeshuu balaqiis wuu qabtay wuu jiiday intuu qol ku xidhay qolbu intuu geliyu ku xidhay marka wuuu sumerfaysarkii baan la sugayaa bu ku le wuxuu rabaa in darajo la siiyo meeshii fadhi fadhi fadhi wuxuu diray telefoon waxaa isoo weeraray niman maartuuga waan laayey mid baan hayaa meel ku xidhay sumerfaysarkii ordi yaa u yimi war maxaa tiri gurigiiba war ninki waakan meeshaan ku hayaa waan dilay soo fiirisa waa caddaan dhiigga ku yaalla burhkiisu oo la dhacay meesha indhuhu dhiig yihiin kiibu intu kas ord ord carar buu ku yidhi kii caddaanka wuxuu yidhi baxso adaankii waa orday waa nin tugaad la sii daaye waa baxsan isagiibuu kusoo noqsama waryaa war waxaa samaysa ma taqaanaa maxaa taa sidan soo ma ogid waa dembi hadduu ninka hadda ogo tuugga hadduu dacweeyo horaa laga qabanaya kambanigan oo dhan waxaa la dul lagu ganaaxi lacag aana caadiyan ba lagu ganaaxi yani qof bini aadam aad khatar geliseen ba le ninkaad meesha fadhiisateenee burka haysta muxuu yahay lale waygii sukuuradka mayna barina maxaa dhacay oo dadku u laynaya ninka markiiba wuxuu ku yidhi waxaad yeelaysaa kii shaqaalaha ee burka haystay orodba shaqadii waa laga fanish waa la caydhay bax baa lagu yidhi meesha waxaad inaad ilaalisay baan ugu talagalee ma inaad riski noo soo jiid waxaa lagaa rabaa saacaddii lexadahay inaad qorti nimanka noocay u ekaayeenna aad tilmaanti markaana booliska ribood aad telefoon u dirti aad tiraada central bolis meesha meelhablaan jooga lambarkaa lambarka kamiriga ah, nooca noocaas aha niman tuuga ayaa meeshai ku jiraan oo maad guranayaan haddaba waa riboodka saacadduna waa intaasa qorta bes khalaas right baa le waa okay waa na soo gaadhsiisay ayagoo ama ha yimaadeen ama ha maqnaadeen ayagay u taalla bes intaan baa lagaa rabaa riboodka subi inaad keenta saacaddaasay usoo dhaceen tilmaantaasna way lahaayeen booliskana waan u sheegay waa dhammaatay anigana imayna arag waa inaad tiraada marka waxaa weeyaan marka ninkii saas ahay halkaas joogay soomaaliya dilyaad kaale meeshan ilaali wuxuu leeyayo adduunyada waaba isku rugmeen maaligaad ilaada kaale wax ilaali marka waxaa oga jeedaa shaqooyink waxaa ka xun inaad wax shahaadi inaad wax shahaadi baa ka xun waxaa kaloo qodobka kale shanaad fi lcamali quwat lilumma ummadda camalka qofku markuu shaqeeyo nafciga ummadda usoo noqonaya umadda quwad bay yeelanaysa waad arteen caalamka waxa maanta laisugu faano waddamada hormaray luge maxay ku hormareen xamaalashay ku hormareen iyo beretumo iyo tumaalnimay ku hormareen iyo biraha ay tumaan bay ku hormareen waxaan lagu leeyahy waxbaa hormaray waa warshado iyo maaragtay bira la la garaaco wey marka quwa ayaa ugu sugan ummadda waxaa kaloo ugu sugan marka iyo kahratu intaaj markay wax soo saarto ummaddu quwad bay helaysaa akhniyay noqon hayaan afraaddeedana dad maalqabeynay noqon hayaan idan fa dalika kulli marka kulluhu cala alumma ummaddii wuxuu usoo celinaya ummadda waxay helaysaa istiqraar deganaashi heli ummad dhaqaalo leh oo dadkeedu shaqeeyaan awal waxay helaysaa istiqraar iyo amni nabadgelyo maxaa yeelay qofka waxyaabaha ugu badan ee caydhiya waxaa ka mida ah sida haalibka gabbaahi qof gaajaysan meel ma fadhiisto hadduu shaqo qaban waayo waxbuu xadi idan hadd laakiin qofkii uu asagu shaqaysto shaqo oo u haysto wuxuu isku dayay inuu xoolihiisa istiqraar iyo nabadgelyo ummaddii baa ka nabadgeli istiqraar bay ummadda helaysaa iyo amni nabadgelyoay helaysaa waxaa kaloo helaysaa ummaddu ricaaya sixiya caafimaadka daryeel caafimaadna way heli oo maxaa yeelay dawladdii dhaqaale yeelan afraaddii dhaqaale yeelanayaan dhaqaale aad isbitaalka iskaga bixisay baad helaysaa idan caafimaadka ummadda iyo ilaaliskeeda kor u kacay wa ilaa bilcagsi haddaanay ummadda hayna fuqara ay tahay isbitaalkeeda o dhan waa ebel africa markaad u waad yaabaysaan aad tagtaan sida isbitaallahooda yahay iyo waxay yihiin waxay yihiin averageka soomaaligu conton kama bataaliyada cimrigiisa markii laisku soo celeliyo afartan iyo sideed ilaa conton weeyaanba average markii laisku celceliyo soomaaliga cimrigiisu waxaasna waxaa in badan ka mid a ricaaya cadamu ricaaya ricaayas ma haysto ma haysto marka waa waxyaabaha dhibaatada haysatay ka mid waxaa kale marka oo ummaddu ay helaysaa haddii ummaddu ummad wax soo saaraysa ay tahay haybadeedii baa soo noqonaysa waa ummad laga haybaysan oo la qiimayn maxay dhahaan caalamka hadda china kama welwel qabay dhahaan waxa uu soo saaray meesha yurub iyo heblaaye ay suuq u raadiyaan africa annaga noo xidhan tahay meel heblaana noo xidhan tahay madhelis annaga noo xidhan tahay ay dhahayaan china uma baahnaba asagoo in meel u suuq geeya asagaa iskugu filan bel wa waxaa weeyaan cadad tirsigiisa ayaana caadi hayn saa darteed waxa uu soo saaro asaga istiilaag ugu filan bel idan caalamka wax maanta laisku meelmariyo waa wax soo saar iyo bashariye wey karatu sukaan iyo wax soo saar baa laisugu faanaa caalamka idan ummaddu markay wax soo saar leedahay haybadeedii iyo quwadeedii ayaa soo noqonaysaa saa darteed waa la ixtiraami qofka naftirkiisa markaad shaqaynaysa waa lagu ixtiraami ay xafiis kastoo hadda aad tegti markaad qofka intaad u tegti aad hadal isdhaafsataan oo isasalaantaan waxaad rabtay markaad weydiisi haddii aad tiraad qaxooti aana shaqaynin baanahay kaa ah, kbal agga yar fadhiisa kaa ka damba ha yimaadu kudhihi yurub oo kale markaad ama aad qaadanaysa waxa cayr u yaqaanaan ama aad shaqaynaysa xafiiska u horreeya markaad timaadi ood wax ka rabti waxa lagu horreeya lagu weydiin waxa waya saddex lambar wey bal lambarkaada sheeg baa lagu leehay anshoors lambarkaada sheeg saddex lambar baad u sheegaysaa inta sane eed yurub joogtay meeshaa soo martay oo dhan waddanka intaad joogtay oo dhan baa usoo bixi qof waxaa tahay ilaa gebigiisaba gurigaad degtay iyo magaaladaa degtay iyo inta meelaad soo martay o dhan baa soo bixi haye waxaa kusoo xigi ma shaqaysaa horta halkuuba ka arkiba asagoo arkiba dankooda ma shaqaysaa ma shaqeeya haddaad tiraadi xagga iyar fadhiiso kudhi haye nagast yaa ku xiga imow kay kusii xiga mar haddaadan shaqayni faylkaadu waa madowya xagga iska dhig waa shaqeeya haddaad tiraadi si fiican buu kuu qaabili idan ixtiraam baad ku helaysaa haddaad nin shaqeeya muntij wax soo saaraya aad qaanuunkooda qaybo ka mid ah waddanka ad u badan ay afrikaanka ad tahdeene afrikaaniska luqadaad tiradan waddanka iskale holand sagaal sano qofku hadduu benefit qaatay dhahan oyna dawladdu wax siiso shaqo u kicin waa handakaab wayaan mamnuuc waay in shaqa loo diro qofkaas maskaxiin waa dhintay ku leeyihin sagaal sana haduusa shaqo u kicin oo dawladda benefitkeedu uu qaato oo keliya qofkaa waxba ma qaban karo haliska daayay dhahan maxaa yeele maskaxiyan buu dhintay baa lele qofkaas maba qaban kara waxba ma qaban karo sagaal sana qof meel iska fadhiy waxba qabanin shaqa maba qaban kara dhan qofka waxba lagu aamin maay iska daaya waana run wey maskaxiyan buu qofkaa dhimanaya jismiyanna wuu dhiman idan caafimaad baa ku jira shaqada iyo orodka caafimaad baa ku jira camalka iyo shaqadu waxaa weeyaan waa sunat اlambiya wالصaxaaba ambiyada ilaahay iyo saxaabatu rasuulillaahi way shaqayn jireen maa min nabi ma jirta ilaa wuu soo xamaali jira nabi ma jirta ilaa wuu xamaali jira saas darteed culamadu qaarkood waxay leeyihin waclam raximaka allah waxaad ogaataa qof kastoo muslimahow allah ku naxariisee ana alixtiraafa shaqada iyo waliktisaab kasbashadu qaama bihi khayru اlkhalqi baa u istaagay ambiyada ama basharka kii ugu khayr badnaa baa wadiifadaa qabtay ama ambiyada ilahayba o dhan ba ha wada ahaayeen wahum ambiyaa ullahi weeyaan salawaat wasalaamuhu calayhim iyo waman bacda min asxaabi nabiy alayh salaatu waslam ambiyada ilahi o dhan way wada shaqeeyaan walidalika nabigeena waxaa ka asaxay alayh salatu waslam xadis saxix yidhi maa akala axadun dacaaman qad weligii ma cunin qof cunto khayran ka khayr badan min camali yadihi gacantiisa wuxuu ka shaqeeyey wax ka khayr badan qof bini aadam ma cunin waxaad gacantaada ka soo shaqayso wax ka khayr badan ood cuniya ma jirto wa ina nabiy llaahi daawuud kaana yakulu min camali yadihi nabiy llaahi daa'uud gacantiisa wuxuu ku shaqeeyay buu cuni jiray alla subxana wa tacala wuxuu le wa lahu lxadiid birtaan u jilcina ba le nabiy llahi daawuud birtaad aragteene caalamka markii la shubahayo ama la dhalaalinhayo qalab dhan iyo dab iyo wax badan lagu shido saa nabiy llahi daawud u qabtay sidii biyihii uqulqulahi jireen waa rabbulcaalamiin baa taskhiir u sahlay wa alannaa lahu lxadiid ina nabiy llaahi daawuud kaana yaakulu min camali yadihi waxaa kaloo sugnaaday nabiga aleyh salaatu wasalaam ka sugnaaday xadid kaloo saxiixa ah. bukhaari imaam muslim iyo ibnmaaji ay warinayaan inuu nabigeenu yidhi alayh salatu walam ina nabiy llahi zakariya nabiy llahi zakariya kaana najaaran bu ahaa najaar bu ahaa alwaaxyaha iyo waxaan o dhan ninka sameeya ayuu ahaa najaar bu aha af soomaaliga najaar maxaa lagu yidhahdaa funday bu ahaa oo alwaaxyahan iyo waxyaabahan la dhisiyo waxaasuu samayn jiray waa nabigii ilaahay weeyaan markaas haddana wuxuu yhi nabiga alayh salaatu wasalaam waxay culimmadu ama siiradoo dhamaad ka garanaysaan ana nabiga alay sla kana yutaajir fii maali khadiija intaana rasuulka hataa laga dhigin khadiijo xoolaheedii uu ku ganacsan jiray oo u wadi jiray oo kaloo meel u qaadi jiray waxaa kaloo nabiga la weydiiyey alayh salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi akunta tarca alhanam ari ma raaci jirtay baa lagu yidhi ariga ma raaci jirtay markaasaa nabiga alayh salaatu wasalam wuxuu yidhi wahal min nabiyin ilaa waqad raacaahabu nabi ma jiro ilaa wuxuu raaci jiray ari buu soo raacay buhaari baa xadiidkaa warinaya yani qaraadiid qaraadiid baan ku raaci jiray shilimaad baan maka ugu raaci jiray waa adhig waa adhig la raaca wey yuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam xamaalan jiray idan iktisaabku ikhwatii fillaahi waa shay aad u qiimo badan oo qofka gacantiisa markii wax lagu siiyo iyo markaad aad u shaqaysatay isku si kugu dhadhami mayso wixii si sahlan kugu soo galay si sahlan buu kuu dhaafi laakiin wixii aad shaqaysatay waad ku adkaan oo si sahlan usii dayn mayso saxaabadiina saasoo kale ahaayeen ayaguna waxaa la dhihi jiray saxaabadu fursaanun fi nahaar wa ruhbaanun fi lleil baa la dhehita maalinkiina fursaan bay ahaan jireen oo shaqadooda iyo kasabka iyo wax oo dhan bay meel kasta ka qaban jireen habeenkiina ruhbaaniin baahayeen qur-aanka ayay kusoo jeedi jireen iyo cibaadada ayay kusoo jeedi jireen saas darteed baa caaisha xadiid saxiixa waxay leedahay radi allahu tacala canha ayaa waxay leedahay kaana asxaabu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam acmaalu akufihim bay ahaayeen acmaala akufihim yani gacmahooda kuwa ka shaqeeya ahaan jireen gacmahooda ku shaqaysta ayay ahaan jireen fa kaana yakunu lahum arwaaxun baan raaixo aana ficnaba qofku markuu beerta qodo wuu dhididi idan dhididka markuu dhididana marka raaxo iyo shiir aan ficnen baa ka iman jira faqiila lahum waxaa loo yidhi low iqtasaltum waa jumcada asbaabaha la yidhah loo soo qabaysta bay ka sheekaynaysaa low iqtasaltum baa la yidhi haddaad qabaysan lahaydeen saasaa ficnaan lahayd sidaasaa jumcada loo yidhi ha loo soo qabaysto yani waxay halkaa ishaaraysaa caaisha beerahay u kici jireen gacmahooda iyo maali jireen mitr idan beertii soo falhaya uu ka soo shaqaynaya wuu dhididi markaa hadi saa darteeda markaa markay meesha masaajidkiisa isku yimaadaan yaa raayaha fiicnaan baa iska soo bixi jirtay markaasaa waxaa la yidhi haddaad qabaysan leedeen saasaa ficnaan lahayd abubakr sidiiq waad garanaysaan taaj uu shaqaysan jiray markii khaliifka laga dhigay ayaa wuxuu yihi war aanu carruurtaydaan u xamaalaan jiray waadna ogtihiin shaqada aan qabanaya carruurtayda inay ku fillaan jirtay hadda laakiin maanta caqliga iyo waxqabadkii ummaddii um-, umuuraheeda baan u taagnahay saa darteed bangiga islaamka mushaar looga qoray bangiga islaamku ka qaadan jiray wax ku filan lana ummaddu hogaamiye u yahay oo u qabanayo habeen iyo maalinba oo arrimahoodii usoo jeedaa wahaakada waxaa kaloo rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo labaduba ay warinhayaan oo haabita nin la yihahdo minhaal maaragtay abulminhaal nin la yihahdo taabiciya ayaa waxaa u yimid bara binu caazib laba saxaabi iyo zayd binu arqam buu u yimid labadaas saxaabi buu u yimid magaalada madiina oo ugu yimid markaasaa wuxuu weydiiyey can isarfi buu weydiiyey sarifka lacagaha laisku sarrifuu weydiiyey dahabka iyo silfarka fidlada iyo dahabka laisku bedelaayo ama dahab dahab lagu bedelaayo ama silfar silfar lagu bedelaayo lacagihii noocaasa lasku laisu sarrifayey ayuu weydiiyey waa magaalada madiino ku weydiiyey taabiciga markaasaa waxay dhaheen kunnaa taajirayni calaa ahdi الnabiy sal allahu alيyه wasalam nabiga waktigiisii kuwa ganacsadaan ahaan jirray bay dhaheen waa waktiga nabigaanu ganacsan jirray bay dhaheen markaasaan rasuulka waxaan weydiinay fasa'alnaahu can isarf sida hadda aad noo weydiinaysa baan annaguna u weydiinay oon ku nidhi sarifka rasuul allow bal ka waran qaabkeen oo la dhaqanaa markaasaa rasulku wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam in kaana yaddan biyadin hoo iyo hoo hadduu yahay falaa ba'sa weeyaanba dahabka haddaad isku sarrifaysaan hoo iyo hoo ayta oo uu isla falaa ba'sa weeyaanba haddii silver iyo dahab uu yahayn haddaad kala badisaan dhimale hoo iyo hoo waa inuu yahay wain kaana nasiyanan lakin dayn hadduu yahay falaa yaslux ma suubado arrinkaas wax saxana meh iska ilaaliyu ku yidhi haddii uu yahay dayn uu yahay oo saas u dhaafsanaysaan arrintaa arrin sax meh iska ilaaliyu idaa halkaa waxaad ka qaadanaysaa saxaabu rasul hataa sarifka inay ku jiri jireen hataa sarifna inay ahaan jireen oy lacagaha uga ganacsan jireen bay ku tusinaysaa qaybta kale haddana cabdiraxmaan bin cawf waad garanaysaa muhaajiriintii markay ka soo qaxeen maka ka yimaadeen oo madiino yimaadeen waa ku rasuulka calayh isalaatu wasalaam asbaabihii shalay aad qaadanayna ee muxaadaradii alwaxda ka hadlaysay waa ku ta'akhir rasuulku sameeyey bayna almuhaajiriin walansaar idan waxaa isku soo aaday cabdiraxmaan bin cawf iyo axadu saxaaba oo maaragtay lisku maarata rasuulku uu ka dhigay walaalo uu ka dhigay nin wuxuuha maalqabeen ayuuha markaasaa ninkii reer ansaar ba wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan bin cawf yaa akhi waxaan ahay bui min akthar innaasi amwaalan reer ansaar ninka ugu xoola badan baan ahay xoolahayga tacaal bu nuqaasim nis iyo nis baan u kala qaadanayna xoolaha laba haweenana waan qabaayo midda ugu quruxsa fiirso waan kuu furi ciddada marka ka baxdana guurso cabdiraxman bin caf muxuu ku yidhi baaraka allaahu laka buu yidhi baaraka allaahu fiika allaha kuu barakay u yidhi xoolahaadee dullunii cala suuq buu yidhi suuqa itusi buu suuqi itusi ruuqa suuqa ree ansaare madiina ku yaalla halla itusiyu ku yidhi suuqii buu tusiyey maalmo kadib ama ayaamo kadib rasuulka calayh isalaatu wasala abdiraxman bin cawf uu kula soo tukaday masaajidka asagoo cadir iyo barfuun ka soo carfay rasuulku markaas uu fiiriyey wuxuu yidhi maaratay atazawajta marka war miyaad guursatay buu ku yidhi markaasuu nacam waan guursaday rasuul allow markaasaa wuxuu ku yidhi maxaad oga dhigtay meher markaasu wuxuu yidhi nawaat markaa waxaan ooga dhigay dahab oo min timirta lafteeda wax la-eg oo dahab ayaan meher ooga dhigay markaasa rasulku wuxuu yidhi awlim walow bishaatin welima samee walow neef adhia allah ka dhigay idan cabdiraxmaan bin cawf suuqii buu yaqaanay nin ganacsada uu ahaan jiray khibrad buu lahaa suuqii la tusay xoogaa dilaali inta ka soo gad xoogaa buu durba helay kadibna gabadh reer ansaara ayuu ahir iska guursaday marka ilahay baa u barkay marka dan waa ki milyan dheerka noqda cabdiraxmaan bin cawf macruufku ahaa idan ikhwati filaahi sidaasay muslimiintii tijaarigooda iyo ganacsigooda iyo waxoodao dhan sidaasu ahaan jira qaabkaasay u dhaqmi jireen xaqiiqatan waxaa kaloo ay leedahay caaisha radi allahu tacala canha wa ardaa waxay tihi gabadha zaynaba bintu jaxshi liyaada ood garanaysaan zaynaba bintu jaxsh oo rasuulka zawjaadkiisa ka mid a ah, fawqa sabca samaawaati gabadhii laga soo guuriyay ayaa caaisho ka warramaysa waxay tihi zaynaba bintu jaxshi aarka bukhaari iyo keyrkiiba warinaya waxay tiri zaynab bintu jaxshi waxay ahaan jirtay maaratay mara saaxibatu sanaaca ay ahaan jirtay yani sanaacatyad gacmaha ayay ka shaqayn jirtay oo maaratay wax ku samayn jirtay oo maxaa waxay samayn jirtay fa kaanat tadaba tudbiq bimacnaa magdiska harkaha xoolaha laqala harkahoodii magdin jirtay dhogorta iyo wasakda iyo waxaasoo dhintay ka qaado ayay harag magada aho waxay ka dhigi jirtay qurux badan kadibna markaas ama hadda ayadu leedahay way iibsan haddii kalena dadka u keensan jirta markaas lacag ka qaadan jirtay harkay magdin jirtay kuusha waxa la yihahda haweenku xidhaan sooma taqaanaan yay samayn jirtay kuushaa intay isu keentay qaab fiican intay u taxdo oo hagaajiso ayay gedi jirtay markaasa waxay leedahay waxa ay arrintaa ka soo gasho watatasadaq bihi fii sabiili illah markaasay jidka ilahay ku sadaqayn jirtay waa zawjaadka rasuulka gabadh ka mida wey haddii loo keeni jirana kuushii bay dadka u samaynaysaa markaasay ujro ka qaadan harkaha dadka u magdinaysaa ama haddii ayuu lahaydna ayadaa maarata arrintii samaynaysa almuhim waxay ahayd wadiifadeedu sidaasay oo gacanta ayay ka shaqayn jirtay idan ikhwati fillah halkaa waxaanu ka qaadanaynaa qiimaha ay leedahay tijaariga iyo qofka muslimka inuu wax kasbado oo maaragtay uu wax helo fadliga iyo qiimaha ay leedahay baan halka ka qaadanayna waxaan u gudbaynaa jusiyadeenna kale jusiyada kale maxay ta jusiyada kale waxaa weeyaan fadliga waan ka soo hadallay waddan gaal baan joogaa qaabka mucaamalaadka ii banaan maxay ta ti aanu ka soo hadalnay asalki waanu ka soo alaslu fi lbuyuuc alxilu wey asalka beecu waa xalaal wey saa darteed ba qawaacidka fiqiga culimadu waxay leeyihin fa kullu baycin wa kullu caqdin shay kasta oo beeca oo laba bini aadam dhex marta wa kullu caqdin heshiis kasta oo bini aadam dhex mara ama beec ha ahaado ama ha ahaado agrimentin la galay ama ha ahaado guri kiraa ama ujr ha ahaado nooc kasta o wakulu caqdin lam yأti fiihi daliilu calى taxriimihi fahuwa xalaalu wayaan bui waa qaacida kuliya wey beec kaste iyo heshiis kaste oo wax daliiloo xarimaya kusoo ku soo aroorin alaslu fiihi alxilu wey horta qaacidada qabsada mucaamalo kastaoo bani aadamku uu sameeyo ama ujro ha ahaato ama shira iyo waxaad soo geshanaysa ha ahaato ama waxaad iibgeynaysa ha ahaado ayi mucaamalo kastoo bini aadamka dhex marta oo taxriimkeeda daliil aan loo haynin aslu fiiha alxil waa xalaal wey kulu caqdin fakulu baycin wakulu caqdin lam yaأti fiihi daliilu calى taxriimihi fahuwa xalaalu weeyaan bu rasulka alay wasalaam waa xalaal wey taas qaacidadaas ayada marka waxaa weeyaan aad ogaanaysaan oo qabsada haddaan taa ka gudubna qaacidadaas maxaa buruuf iyo daliil ah gaalo in lala ganacsan karo inay gaalo lala ganacsan karo oo wax ka iibin karti ood ka soo iibsan karti oo bakhaarahooda intaad tagta ad ka soo gadan karti oo maarata haddaad doontaad u shaqayn karti maxaa daliil ah bal dhegayse alimaam bukhaari raxmatullaahi calayhi kitaabkii saxiixa wuxuu baabaysanaya baabu rahan buu leh rahan soo ma garanaysaan waxa la yihahda rahan maxaa la yihahda af soomaaliga rahan waa af carabi af soomaaliga maxaa la yihahda ya cudhaadh cudhaadheedu waa qofka la qabsado weeyaan daynta loo cudhaar qabsado rahantu waxaa wey waa kalsooni wey bimacnaa qofkii ood kalsooni gelinays suusa kaaga shakin baad xoole u dhiibaysa alla waxaan sii hayso intaa wixii kaaga keenayo marka waa luqaadka af soomaaliga iyo carabigu isku mid ka yihiin af soomaaliya haddaa rahan tirahdina qofku garanaya haddii carabina waaba asalkeeda de carabi ahayd marka imaam bukhaari wuxuu u baabaystay baaburahan buuri markaasaa wuxuu ku soo arooriyey xadiid caaisha iyo anas bin malik cabdillahi bin cumar iyo intaba iyo kayrkood ay warinhayaan buu ku soo arooriyey akar min maruu soo celiyey markaasa wuxuu leeyahay caaisha waxay tihi radi allahu tacala canha ana nabiya calayhi salaatu wasalaam ishtaraa nabigu wuxuu iibsaday min yahuudiyin nin yahuudi wuxuu ka gatay dacaaman cunto raashin bu ayuu nin yahuudiya ka gatay ilaa ajalin madal iyo muddo time buu yidhi muddo fulaan baan ku siinaya wa rahanahu dircahu dirayskiisii uu ku dagaalgeli jirayna wuxuu oga dhigay rahan buu oga dhigay bal xadiidkaa dhegaysta ikhwati fi waa bukhaari baa xadidkaa soo saaray caaisha waa zawjada rasuulka nebi maxamed wey nin yahuudiya dukaankii intuu tegey madiina ayuu ka soo qaatay raashin riwaayaadka kale noo iman doona ehelkiisu usoo qaaday wey raashinka wuxuu ahaana waa shaciir buu ahaa head iyo wix lamidkaa gurigiisu usoo qaaday iyo ehelkiisa dayn ba lacag kaashuu ku gata rasuulka muusa haysan yahuudigii marka wuxuu yidhahdee wax eh, siib markaasuu rasuulka darayskii ku dagaalgeli jiray ee birta iyo seefta iyo waranka ka ilaalin jiray buu yooga dhig rahan oo yidhi intaan kaaga keenayo sii haysuu ku yidhi dirciga rasuulka iyo dirayskiisiibuu rahan ka dhigay yahuudigii baa qaatay yahuudigi nin gaala ma aha mase muslim bu aha gaal buu ahaa idan nabi maxamed baa ka iibsanaya ra'as waxaa weeyaan amiir waxaa weeyaan waa muslimiinta qaa'idkoodii wey oo nabi maxamed waxyuu ku soo degahayey baa yahuudigii weliba raashin intuu ka qaatay dayn ah ayuu yidhi rahankan sii hayso anas binu maalik wuxuu leeyahay isla bukhaari naftirkiisa anas bin mali wuxuu le walaqad rahana nabiyu sala allahu calayhi wasalam dircahu dirayskiisii bishaciirin shaciir buu rasuulka al intuu yuhuud ka soo qaatay buu dirayskiisii u dhigay shaciir waxaa af carabi lagu yidhaahdaa ama af soomaaliga innagoo af soomaaliga shaciir qamandi iyo waxbaan dhihi jira ma aha qamandi shaciir lama yidhahdo xindo weeyaan qamandigu shaciir head baa la yihahda head baa la yihahda waa bahal qamandiga u yaan ag wey oo ka yar cad ka yar yarita qaabka qamadigo kale wey wadankiina waa laga yaaba south africa inay leedahay kenyana aad ba oga baxdaa ethoobiana aad ba oga baxda lakin soomaaliya ma garana somaliya waxan umala inay ku yarta qaabka qamandigo kale weeyaan oo ka yarayar oo ka cad weeyaan head baa la yihahdaa af carabigana shaciir baa la yihahdaa shaciirtaasuu rasuulku ka soo dayntay dirayskiisiina wuxuu oga dhigay rahan buu oga dhigay riwaayad kale wuxuu ahaa rasuulka alayh salatu xadiidkaas walaqad rahana nabiyu sala allahu alayh wasalam dircan lahu bilmadiinati magaalada madiina isagoo jooga yaa dirayskiisa wuxuu rahan oga dhigay cinda yahuudiyin buu udhiibay wa akhada minhu shaciiran liahlihi ehelkiiso oga soo qaaday raashinkaas halkaa waxaa noqdan oo ugu filan faa'iido adduunyadan aan masaafaadka u jarray ee ka qaarad ka qaarad aan u gudbayno nebi maxamed isagoo diriciisii halkaa dirayskiisi yaaluu dhintay oo rahan loo haysta waa guriga nabiga alayh isalaatu wasalaam guriga nabiga isagoo dayntaas nabiga uu dayn loo haystay abubakr baa bixiyey rasulka isagoona bixina buu dhintay daynti lagu leh yuu dhintay bal u fiirsad ikhwati fillaah innagana waxaa weye inaan shaqaysana way fiicanta laakiin ilaa wa ilaa inaad xoolo malyan dheer noqoti shardi ma ee ilaahay aan ka barino ilaahayoo bini aadam baryadee naga kaafi wax xalaasha wax xaaraamta aan nagaga filaadana oo xalaalaan allow lagu risaaq qutilyoonkaada haddaad hesha waa kifaayo qadadaada maalinka iyo qureecdaada iyo cashadaada maalinkaa waxaad ku joogta haddaad heshay alxamdulilah leanna wixii bankigaa dhigatay oo kuu soo hadhay inaad berri cunayo in kale war ma hayse war kama hayse kam imisa wax ururisa oan kasbanin aana helin nabi maxamed alayh salatu waslm sidaasu waxaa laga yaabaa inuu qofku isweydiiyo nabigu muxuu ninkaa yuhuudiga uu oga soo dayntay oo muslimiin baaba joogeen cabdiraxmaan bin coof baa joogey malyandheer hebel baa joogey hebel baa joogey muxuu rasuulka iyo dukaamaha muslimiinta u aadi waayey oo oga soo dayman waayey soo qofka weydiin karo dukaamaha muslimiinta muxuu rasulka ugu cimo oo gaaladan dukaankooda uu ka doonay iyo yuhuuda munaafiqiin oo shayaaiina muxuu dukaankooda ka doonay oo dayn weliba dareeskiisu u dhigay muxuu muslimiintu u aadi waayey culimmadu way ka hadleen waxay dhaheen waxaa suurtagala raashinka markaa uu rabay inayna muslimiinta haynin baa suurtagala waxaa kaloo suurtagalay dhaheen hadduu rasuulku dukaan muslim intuu tago oo saxaabadii u tago uu ka soo qaato inay dayntii hadhow ay diidaan inuu siiyo isna culayskaasuu diidanaa yani inay dhahaad nebi maxamed oo ka soo qaatay rasuul allow daynta isii saxaabadu marka arrintaas kumayna dhici jirin marka inuu saxaabigu ka soo daynto uu hadhow ka diido inuu dayntii ka qaato saas darteed inuu dad kale culays saara muuse rabin marka inuu isaga xooggiisa maalo oo ninkaa yahuudiga waxba u cafiyayn uu ka soo qaato hadhowna wixiisa u geeyo muslimiinta kalena culays u saarin sidaasuu rasuulka alayh isalaatu wasalam yaa suurtagal ahayd ba dheh inayna hayninna waa suurtagal baali intoo dhan waxaa kasii muhiimsan inay bannaan tahayna min baabi aljawaaz inay bannaan tahay loola tacaamuli karana wuu tusinaya rasuulka shaaric bu ah inay bannaan tahay oo laga soo gadan karo ood ka iibin karti bay ku tusinaysaa alimam alxaafid ibn xajar raxmat ullaahi calayhi xadiidkaa markuu sharxay sharax dheerba xadiidkaa iyo ususka islaamka iyo qawaacidka ku sugan imaamxaafid ibn xajar wuxuu yhi wa fi lxadiidi xadiidkan hadda soo aan sheegnay waxaa ku sugan buu yihi jawaazu mucaamalati alkufaar gaalada in lala dhaqmi karo lala mucaamaloon karo oo wax laga gadan karo wax kaa gadan karaan fi lam yataxaqaq taxriimu maarata cayn lmutacaamali fiih waxa cayntiisu xaaraamnimadkiisa ayna sugnaanin shayga cayntiisu xaaraamnimadka ay sugnaato ama nijaasada ay sugnaato laga gadan maayo wixii aana xaaraamtiisu ayna sugnayn in lagula dhaqmi karo iyo wa cadamu lictibaari bifasaadi muctaqidihim wa fima baynahum inaana ictibaar ay lahayn kufriga ay ku jiraan iyo fasaadka ay ku jiraan ictibaar ma leh ictiqaadka xunkay ku jira rabbulcaalamin baa kula xisaabtamay laakiin kaama xarimaysa inaad wax ka gadan weydo kuma diidayso yani iyagoo ictiqaadkooda wuxuu yahay cadamulictibaar weeyaan fii muctiqadaat muctiqadaadkooda ictibaar ma leh leanno adugu waxaad iskaga timaadeen jaanibka mucaamalaadka waxaan iga iibi iyo waxaan aan kaa gado iyo gurigan iga kiree iyo dukaankan aan kaa kirayso baad isku timaadeen laakiin fasaadka caqadiga uu xumbaarsan yahay oo ama kufriga ama nifaaqa ama shirkiga adu shaqo kuma lihid waa jaanib caqadi wey waa caqiide iyo jaanib diin wey lakiin adu jaanibka ka timid waa jaanib mucaamalo wey wacadamu lictibaari bifasaadi muctiqadihim muctiqaadkooda xunka ictibaar ma leh ma fiirinaysa waa gaal iyo maxooga gada iyo maxabeelkaa iyo waxaa asagoo shaqadiisa mo intii lagu soo gaday ma garanaysa iyo qaybta xalaasheed ma garanaysa laakiin dukaanka alaabbaa ku sharxan xalaal wadaa gidigood idan maadaamu qayb xalaala xoolihiisi ay ku jireen waad ka iibsanaysaa aduguna waxaad ka niyoonaysa waxaad ka gadanaysa inuu qaybta xalaasha ahayd maxaa yeele yuhuuddii rasuulku wax ka gadanayay ribo wey ahaayeen muuse dhih ribaa xoolahoodu badan yaha naga daaya muuse dhih idan dadkan ola tacaamulaysaan wada ribowigaa mar hadduu shayga cayntiisa daatadiisa khamri iyo doofaar iyo hebelkaa uusa ahayn inaad dukaanka gaalka intaad wax ka soo iibsatid guriga aad ka kiraysatid adi guriga uu kaa kiraysto guriga uu kaa kiraysan bishaarda waa inuusan munkar ku samaynan maala haduu ku yih gurigaada iga kiree waxaan meel masnac khamri lagu soo sameeyaan ka dhigi ka yeeli maysi laakiin wixii mubaaha ah, caadi oo kale gaariga iga kire gaariga baan kaa iibsanaya kan wixii noocaas ahaa daatadiisa inaan xaaraam ahayn waxaa weeyaan wax dhibaata ah male sidaasu xaafid ibn xajar raxmat ullahi aleyh u uu sii waday wuxu wa fiihi jawaazu maarata bayc silax hataa hub in laga gadi karana way banaan tahay bu u waa laga qaadanaya maadaamuu diricii dirayskii dagaalku rasuulku rahana ugu dhiibay haddii gaala dagaalamahayaan oo hubkii aad kuwaan ka iibisay oy dhahaan gaaladaa fulan maan la dagaalamaynaa hubka naga gada haddaad ka iibisay gaalada kale ay maaratay ay dagaal kula gelhayaan adu waxba kaama gelin laakiin muslim kale inaad oga gedi lama ogolo muslim buu la dagaalamaya inaad hubkii kaga gedi lama ogolo muslim muslim kalena inaad hubka oga gedi lama ogolo ahaydna waa laga qaadan bu ku ley xaafid xajar raxmatullahi caleyh waxaa kaloo laga qaadanhayaa bu ku lehay rahan inay maaragtay rahan loo dhigi karo laga qaadi karaa iyaga ijaaro in wax laga kirayn karo lagana kiraysan karo intuba iyo hayru dalika min alkuf intu way bannaan tahay bu ku lehay maa lam yakun xarbiya gaalku waa inuusan gaal dagaal idinka dhexeeya us ahayn xarbi aad dagaalamaysaan waa inuusan ahayn amaa hadda wadanka aad ku nooshin xarbi maaho waa wadan ammaan buu idin siiye waa idin soo dhaweeyo sharciyaadkiisi baad qaadanaysaan oo iqaamoodkiisi baad qaadanaysaan idan waajib waxaa idinkuwa qaanuunka iyo sistamka waddanka waxaana shareecada islaamka aan khilaafsanayn inaad ilaalisaan beeca aad hagaajisaan mucaamalaadka aad hagaajisaan ujrada iyo kirada aad hagaajisaan ummadda waxay wax ku maaratay beecooda iyo maaratay sakfiga tasciirkooda ina ala meesha ka waxaan u badannay innaga soomaalida dabeecaddeena nalagu yaqaanaa meel kastoon tagno laba arrimood baan la tagnaa sacir barar horta kow waan geynaa waa macruuf wey sacir barar waan geynaa beec aan jirin baan meesha la tegaynaa waana inta soomaalida keliya wey saa hadda oga baxday waad ka baxaysa sacir bararka dhinaca kale aad oga baxda sacir bararka waad ka baxay soomaalida keliya maxaa u wacan ma taqaanaa ma qiimayn hayaan waa waxay dhegta isugu sheegaan ma taqaana maanta alaabta intii marayso asagaa iska samaysanay hebel alaabta maanta intaa ka yar ma marays intaa ku gadin saas kan hebel buu ka qaata kan caalamkan uu ku dhex jira ma qiimayn waxaan hadda dukaanka kugu xigaya ninka kale gaalka muxuu ku gadaa maba fiirinaya isaga dukaanbu iskaga soo dhigi forseel dukaankayga waa iib imisaad ku gadaysaa shan boqol oo kun oo raamaan ku gada waxaa laga yaabaa inuu laba boqol oo kun ugu jiro qoradaada xaggeed ka keentay saddex boqol oo kun aad saarti maya sidan baa lagu kala gataa afarta dukaana ku hareeraysan ma ku baysgareen magaalada dhan ee ka hareeraysan ee ka weyn ma baysgaraynayo waa wax waxaa weeyaan hadda kenya waxaa ka jirta waxaana caalamka ka jirin baa ka jira soomaaliyana waa la mid wey soomaliya u nooga yimid sarifka dolarka wuxuu ku hi ma sagaashan iyo lixdiba mase sagaashan iyo toddoba weligiin maqashin waxaas waradi dolar iyo sagaashan iyo li sagaashan dob maxaaska gale quluxii walfajir ma isku xigaan maxay tahay adi dolar baan ku weydiistay ama dolarka iga sarrifaan ku yidhi sagaashan iyo toddoba haddaa wadatay kaa sarrifan maayo oo maxaa ku dhaxay sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo toddoba waxaa weeyaan ma fiicno hadda minjaabika maalaha sameeya dolarka maya waabaan lagu ark mooy meeluu ka keena kaalaan say u wadeen bunuugtiiba hataa marka dambe ka dhaadhiciyaan bankii kaaba qaadan maayo sagaashan iyo toddoba haddaad wadatay war muxuu qabaa sagaashan iyo toddoba laba kun iyo labadii iyo labada kun iyo lixdii haa iyo sagaashan iyo sagaalkii sagaashan iyo toddoba iyo sagaashan iyo lix lagaaba qaadima oo jirada ku dhacday maxay tahy mooy bal adi kaale meelka waa soomaali bes inta soomaalida ay joogto wey madowga haddaad ugey sagaashan iyo todoba muu garanhayaba wuu kaa qaaday sagaashan waxaa shaqadiisa maba keli wuxuu iska fiirina fahalisa miya mise maho keli mishiintuu saa u saaraya mishiinta markaa dawl akhdar markay shido inay sax yahay khalad wuu kaa qaadan yaan baa intaan ka ururiya waxaan ku wixii sagaashan iyo toddoba ana isiiya sagaashan iyo toddobada baan urursaday mishin baan geeyo waa sax bay dhan waa iskala tegey hithro markaan ka degay ingiriiska aan ka degay yaan bangigii tegey markaasaan boqol iyo waxay maaq laba boqol oo dollar yaan u dhiibay oo sagaashan iyo toddobadii koox dhan oo sagaashan iyo toddobadaan wataa bal inuu ingiriiska diidayin kalaan leeh markaasaan u dhiibay naag bangigii fadhida way ii sarriftay markaasaan waxaan ku yidhi waa sagaashan iyo toddoba you know sagaashan iyo toddoba wey wasir on baxsatay sagaashan iyo toddoba maxaa la dhaha dollarkaan la qaatay sagaashan iyo toddoba weeyaan maa naagti way fahm weyda mar way qosashaa mar miyaad jokin miyaad ciyaaraysa nama ciyaaraya waxay iga tahay waan ku idhi sax sagaashan bal fiiri baan ku lambar ku qoran markaas waa run weey waa waa right waa sagaashan iyo toddoba hadda sagaashan toddoba annagu ma qaadano idinkoo ah waa iyo annagoo soomaaliya ma qaadano qosol bay la dhacday marka war waxay tiri thaqaafo kalaad la timid maaad waa waxba ka mid ani waxaay xukumay tiri naagta ka warran ani mishintan iyo hortaalla ay xukuntay tiri mishintan markaan saaray tiri dolarki ma saxba ma qalad ma falisba intaasa ana xukumayaabd sax hadday iisoo saarta ani maxay galabat waa sagaashan iyo toddoba iyo waa laba kun iyo wax la yaab laad keentay tiniyo caalamkeed xaggeed ka timi markiiba qosasho waxaan ku yidhi meel arrintaa laga yaqaanaan ka imid way qosasho ani ii ka imid waan wadaa baan ku yidhi intan iga qaado inta kale mar kalean ku keeni doonaa kaa qadan mahayaan kenya markay ta sagaashan iyo toddoba war waxaas wax jira moo waa waxyaabaha sicirka inagu aan iska samaysano wey oo aan iska dhaadhicino khuraafaadka wey gaaris oo kale iyo meelaha lamidka gaarso ma taqaanaan waa magaalo soomaaliyado kenya ku taalla asal ma taqaanaan asal asal ma yaa garan waa layihahda asal maxaa la yihahda ya geed baa la jaf haye waa la xabaali markaa meel baa lagu shubaa haye maxaa ka soo bixi ya maxaa lagu sameeya marka asalka sheeh baa lagu karsadaa almihim waa geedka wax inti laga soo jafo guduudkao noqonayo oo haamaha iyo waxyaabay dadku aslan jireen subaxii intuu biyaha qaatay asalkaas yuu duurka iska aadi geeduhu la soo dhici asalka halka intuu ka bilaabo yo intuu ka daalo asalka la marin xaggu haddana kasoo wareegi intan ana ii xidhan tahay buu ku leehay calaamada asalka meeshaad ku aragto ana ii xidhan tahay buu ku leehay anaa iskale waraaq ma haysto waxba ma haysto kan ma haysto waxba asal baa wada marsan meesha waadu imaan waxaad dhihi iga gata ma yaqaana hadda beeca iyo meesha wax laga waxay midna muu garanayaba asalkiin baa u muuqda markaas wuxuu dhihi war hebel horta nin hadda gurigiisa u sharci garaysan hebel horta muxuu ku gatay gurigiisa gebel gurigiis wuxuu ku gatay hal milyan bar hal milyan bar maxay udhigantaa ano hal milyan waxba garan maayo maxay udhigantaa waxaa weeye hal milyan bar waa sagaal iyo toban kun oo dollar ama labaatan dollar labaatan kun oo dollar intii buu ku jaangoynba aniga waxaan kaa rabaa geedka asalka halka laga bilaaba hata ma yaqaan masaxada intay dhanta yani ma hundred by hundred ba ma hundred by fifty ba muu garanay wuxuu ku leeya geedka asalka soomaliya laga bilaabo ilaa geedkaas inta udhexaysaan kaa gadayaa sagaal iyo toban kun oo dollar laba milyan iga si war ad inteed ku baysgaraysa qiimahan meel uu ku baysgareeye ma leh islihi waa sidoo kale meeshii soomaali joogto o dhan waa sicir baro halka waxaan aaday waa dhaqan inagu aan leenahay qaahiraan tegey meel kastaan tegey waxaa weye inta soomaalidu degto way ka duwan tahay meelaha kale waxaan u malay south africana inay sidaa tahay guryaha kiradoodii baa qaaliya wixii o dhan baa qaaliya noloshii o dhan baa qaaliya waa inta soomaalida deganta waxaasna waxaa ugu can qaabka bini aadamkai systemka wax ku sixirgooyo ku jaangooye uma fadhida ayaga qaab kale iyo mishin kalea saaran ayaga iyo waxyaaba kaloo dhegahas iskuu sheegayaan oona sax ahaynba oo cir iyo dhulmeelay la haystaan aanan jirin marka waxaa laydinka rabaa dadka aad la dhaqmaysaan inaad macaamalo fiican kula dhaqataan beeca aad wax ka gadanaysaan iyo ujrada iyo wixi o dhan waa inuu noqdo wax nadaamsan oo shareecada islaamka waafaqsan ayib waxaa kale oy culimmadu marka ay ka hadlaan oo masalada markaan sii wadno ah ay leeyihiin waxaa eh, isna sugnaaday rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam alimaam bukhaari iyo kayrkii wuxuu caddaynhayaa xadiidka bukhaariga ku sugan ee saxiix muslim ee maartay cabdullahi bin cumar bin khadaab radi allahu tacaala canh uu warinhayo ayaa wuxuu leeyahy rasuulka yuhuud khaybar markii rasuulka ku duulaa uu furtay nimankii yuhuuddaha dhulkii waxay rasuulka ku dhaheen rasuul allow rasuulka damayna aaminsanayn noo daabay dhaheen magaalada aanu ka shaqayno aanu ka shaqayna magaalada yacni magaaladii khaybar beerihii ilaana haniimo muslimiintu ay yeesheen bay noqoto noodaa bay dhaheen beeraha annagaa ka shaqaynayna wadiifadeedi baan idinkaga filaanaynaa wixii ka soo baxana niskeed baan qaadanayna idinku niskiin qaata fa nabiyu calayhi salaatu wasalaam inay beertii ka shaqeeyaan oo ay abuuraan hadday timir ahayd hadday cinab ahayd hadduu raashin ahaa inay abuuraan oo ka shaqeeyaan oo falaanoo habeeyaan wixii ka soo baxay raashinkii fifty fifty loo kala qaata ayagana xooggoodii beddelkiisa nis bay qaadanayaan niska kale soo hadhan muslimiinta iskale waa mucaamalo weyn heshiis bayna almuslimiin wa bayna alkufaar ay galeen wey rasuulkaa la galay calayhi salaatu wasalam bal dhegeysta xadiidka cabdullahi bin cumar wuxuu leeyahay caamala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ahla khaybar bishadri ma yakhruju min hamaratin aw zar min hamarin aw zarcin ayuu maarata rasuulka alayh الsalatu wasalam kula dhaqmay yani yahuuddii khaybar wuxuu yidhi beerta ka shaqeeya wixii ka soo baxana niskeed baad qaata annagana nis baan qaadanayna xadiidka jamaacado dhan ba wey bukhaari muslim abu daud tirmidi iyo nasa'i ibn maaji intuba riwaayad kale waxay ahayd lamaa dahara calayhi salaatu wasalaam khayb calaa khaybar markuu ka qaalib noqday oo yuhuuddii uu jabiyey oo gacanta ay soo galeen hantidooda waxoo dhan sa'alatu alyahuud yahuud baa weydiiyeen su-aal bay weydiiyeen waxay dhaheen an yuqiruhum biha inuu u daayo magaalada iyo beerihii iyo wixii inay sidai u hayaan calaa an yakufuuhu camalaha camalkay ka shaqayn lahaayeen inay kaga filaadaan oy saxaabadu hawlaho kale ay qabsadaan walahum nisfu thamarat midhaha soo baxaana niskeed ay qaataan faqaala nabiyu alayh salaatu wasalaam rasuulka allahuma ayagu wuxuu yidhi nuqirukum biha calaa dalik sidaasaan hadda aad tidhahdeen baan idinku daynaynaa maa intaanu doonno in allaali intaa anagu doonnaanu idin daynayna maalinkaa inaga soo godona waa idinka raraynaa sidaa ku shaqeeya beerta wixii ka soo baxa nis qaata annaga nis baan qaadanayna laakiin shaqada idinkaa iskale sidaasuu rasuulka alayh salaatu wasalaam u daayey markaas culimadu waxay xadidka markay sharxayn muttafaqu alayh w muslim buhaari baa soo saaray xadiidka wa fiihi xujatun bel culimadu xujo iyo burhaan iyo daliil baa ku sugan fi annahaa caqdun jaa'izun heshiis mubaaxa inuu ahaa bay arrinkaa kutusinaysa oo gaalo iyo muslimiin ay geli karaan min xayu almucaamala ama beec ama ujro ama wada shaqaysi caqdi jaa'iza iyo heshiis jaa'iza ayuu ahaa oo yuhuuddii rasuulku la galay agirmentigii la kala samaystay inay ayagu beertii ka shaqeeyaan wixii ka soo baxaana nis ay qaataan inti kalena ay saxaabadu ay qaataan iyo rasuulka ay qaataan walidaalika rasuulka markaasu cbdullahi binu rawaaxa iyo rag khibro ku leh exberience dheer ku leh beeraha waxaa ka soo baxa yuu u diri jiray mantiina beertu soo geen yuu u diri jira u dhihi jiray oroo maarata kharsi kuse soo qiyaas markaasuu beerta saa u fiirinaya beertan waxaa ka soo gii bu lehay qiyaasta intaasoo jawaan baa ka soo gayaysa taa kalena intaasaa ka soo goyaysa taa kalena intaasa yani maarata u qiyaasahaya nin aad khabiiro ayuu ahaa idan hadhow markay soo gooyaan yahuudi waa loola xisaabtan beerta intaas lagu qiyaasayey waa in inihii wax ku dhadhow ay kasoo gooyaan bas fifty fifty baa loo kala qaaday marka fifty fifty baa loo kala qaada ayagana nis bay qaadanayaan kuwan kalena waa yuhuud hadda uga munaafiqnimadkooda iyo khayr daridooda iyo shaydaannimadkooda aad ogeydeen quluubtooda waxa ku jiriyo kufriga ku jira shaqa kuma lihid laakiin waa mucaamala idinka dhexaysa waxbaad kala iibsanaysaan idan taasna waxay kudsanaysaa waa adilada muslimiinta inay gaala la dhaqmi karaan oo wax ka iibsan karaan alimaam albukhaari waxaa kaloo u baabaysanayaa baabu slm buu leeyahy sl waa lad baayacu sifa lyada bimacnaa qofka ayaa waxaad ka gadanay warshaddan baa tegaysa ama ninkan waxaad utagaysaa supermarketka utagaysaa markaasaa waxaad leedahay niya waxaan kaa rabaa ama ninkan dukaanlaha ama alaabta keena ama raashinka keena waxaad leedahay waxaan kaa rabaa dhar intaasoo tan ah oo noocaasa oo lambaradiisu ay intaa kale yihiin mediumna intaa uu yahay maarata extra maarata lash uu intaa yahay kaa kale saa yahay kabuu intaa yihiin kaa noocaa yahay yacni sifaadkii oo dhan baad u tilmaamaysa intaasoo nooc beeceedin hadda igula heshiin imisaad iigu keeni markaas wuxuu ku leey waxaan kuu keenaya barayskaasaan kuu keenaya goormaad ii keeni time fulan baan kuu keeni after one month baan kuu keeni bil kadib ama four week kadib ama maaratay waxaan kuu keenaya two month kadib ayaan kuu keenaya heshiiskii baad kala qoranta lacagti baad farta ka saaraysaa lacagti baad siinaysaa lacagti markaad siisay waxaad sugaysaa muddadii muddadii markuu alaabta keena alaabta waad fiirinaysaa sifadii hadday dabaqdo khalaas alxamdu lilah hadday sifadeeda baqi weydo khalal uu ku yimaado joyce waxaad leedahay inaad ka noqotid oo tiri lacagtayda iisoo celi iyo inaad sidaa ku qaadatid labadu aday ku bannaantay baycu salam baa layihahda imaam bukhaari wuu baabaystay baisalamkaasuu baabaystay markaasaa wuxuu yidhi markuu baisalamkaa baabaystay ayaa wuxuu leeyahy cabdiraxmaan ibn abi abza iyo cabdullahi bin abi awfa labadaa saxaabiya waxay leeyihin wuu ka warinaya bukhaari sanadkiisa kunaa nusiibu hanaaim kunaa nusiibu lmahaanim yani haniimada ayaanu qaadan jirnay oo jihaadkan haniimooyin ka soo heli jirnay maca rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam wa kaana yatiina annaga oo haniimo soo helay oo xoolo soo hello madiine joogna waxaa noo iban jiray anmaadun min anmaadi maarata sham beeralaydii reer sham baa noo iban jireen niman sham iyo syria iyo jordan iyo dhulkan falastiin iyo lubnan waxaan o dhan baa ardu sham la dhis waa dhulbeereed wey dhulbeereedoo waxaa ka soo ga wax kasta oo dhulka kasoo baxaa kasoo baxa idan niman beeraley ah ayaa xagga nooga iman jiree madiina noogu iman jireen markaasa waxaanu samayn jiray markiisaa noogu yimaadaan fanuslifuhum markaasaanu ka hormarsan jireen silaaf bimacnaa beecusalam ayaanu wax kaga gadan jiray fi lxindati iyo washaciir qamandigii iyo shaciirta haadi iyo wazabiibi intaasaanu ka iibsan jiray ilaa ajalin musamaa muddo yacni lacagta baan anagu siin jiray ayagana waxaan leenahay muddo fulaan raashinka noocaasa noo keenan dhihi jiri raashinka noocaasa noo keenan imaam bakhaari wuxuu le weliba u baabaysan baabu salami ilaa man laysa cindahu aslu hataa shardi maaho qofkaa lacagta siinays ee waxaan ka dalbaysay hataa warshaddii inuu leehay shardi maaho warshaddii wax soo saaraysa inuu leehay shardi maaho dadka ay lacagta ka gadanayeen oo alaabta noo keenay lahayn hataa inay beere leeyihiin oy beer leeyihiin ayagu asal ay uleeyihiin hataa mayna weydiinin markaasaan anaa raashinka xindada qamandiga iyo shaciirta heedda iyo zabiibka ayaanu ka gadan jira lacagta intaasina ilaa jali musama markaas ayaga la weydiiyey saxaabadii labadiiba waxa lagu yidhi qiila waxaa ayagii loo yidhi akaana lahum zarcun am lam yakun markaad ka iibsanayseen odooydin muddo fulaan raashinkii noo keeno lacagta qaata nimanka inay beer lahaayeen ma weydiin jirteen sayna maaratay aan khasaaro ugu dhicin war beer ma leedahay raashinkan aan kaa gadanay beerti ma haysataa ma dhihi jirteen markaasaa wuxuu ku yidhi saxaabigii baa maaratay maana faqaala waxay ku maa kunaa nas'aluhum can dalik annaga waxaa shaqadanad mahay ama beer ha lahaado ama yuusan lahaanin anuu laba bilood kadib waxaan ka rabaa raashinka intaa inuu ii keeno asaga u taallaa meeshuu ka keeni laa nas'alu maana weydiin jirin bu anagu halkaasaa imaam bukhaari wuxuu halkaas soo qaadanaya nimanka anmaadka la yihaahdo waa niman waxaa weyaan asalkooda carab ahay markaasay cajamkii ku dhex milmeen oo shaam iyo dhulka ay nimankii waxaa haysan jir ruom marka waxay dhex galeen cajamkii bay dhex galeen luqadoodii baa bedelantay marka ahlu anmaad waa dadka beeraha dhulka qoda wey oo biyaha iyo waxaasoo dhan ka soo saara idan beereley ba halkaa waxay culimmadu leeyihin waxaa laga qaadanayaa xadiidkaas niman gaaloo waddan kala degan oo dhulkii muslimiinta yimaadeen oo ganacsi u yimaadeen ba hataa iyaga xoolihii raashinka inay hayaanaan war loo haynin baa laga gadan jiray tii la aamino yaa waxaa leeleeyahay intaasoo tan oo raashina oo qamadii aan kaa rabaa laba bilood kadib lixdan maalmood kadib ma igu keeni haa waan kuu keeni lacagta iga qabso imise waa intaas qabsa lacagta waata wasaaishani waxaana ma jirin bil buu soo sii socon billa buu soo socon lacagtii baa loo tirinhayaa kadib waa iska tegayaa isagii inuu la goosan doono iyo in kale war looma hayo laakiin way isgaran jireen oda badeecada iyo ganacsiga way isku xidhnaan jireen dad isyaqaanay ahaayeen bas sidii buu ku tegi jiray gaalkaa sidii intuu ku tago ayuu intuu alaabtiisii soo gado ayuu keeni jiray min hunaa culimadu waxay leeyihiin inay halkaa cuquud la wadgeli karo sharikaadka gaalada caqdi lala geli karo oo shayga lala gelay maadaama shay bannaan u yahay wax laga iibsan karo oo heshiis noocaa la geli karo oo beec sifa la geli karo oo la laga odhargaraysan karo dhihi karti dhihi karti alaab intaasaan kaa rabaa shirkadan ama qofkan gaalka ii keen inaad tirahdo lacagtana aad siisi haddii marka khayaamo iyo wax mid lamid aada ku tuumaynin ooda ka baqaynin nacam inaad khayaamada iska ilaaliso waa sax wey laakiin beecii inuu sax yahay bay halka sugaysaaba niman halka ka yimid ba madiino yimaadeen waxaa kaloo laga qaadama inays dhe mar hadduusan gaalku xarbi ahayn in laisdhexgeli karo war gaalaad tiina maxaa waddanka nooga timaadeen magaala nooga timaadeen la dhihi maayo idaa albeergadaaday seexanhayaan cuntadii bay cunhayaan meesh magaaladii bay dhex marhayaan suuqii bay wax ka gadanhayaan raggii ganacsayaasha tujaradii bay is arkayaan mitin bay wada qaadanhayaan tabaadulkaasaa dhacay caqdigaasa la kala seexanaya waa shaam syriya ka yimaadeen madiinana weeye meesha heshiiska lagu wada gelaya idan waa mucaamalo saxa keliya waxaad iska fiirinaysaa khayaamada iyo waxyaabaha markii laga tago laba way umaad iska fiiri qaabkan aad wax ooga iminaysa qaab ribowi xaaraama waa inuusahayn maadadan aad ka gadanaysana maad xaaraam ama nijaasa waa inayn ahayn labadaa un iska ilaali inta kale laakiin mucaamalaadkii waa banaan tahay wey saa darteed ba imaam bukhaari xadiidka markuu saa u sharay wuxuu le markuu sheegay xaafid ibn xajar ba wuxuu le wa fiihi jawaazu mubaayacati ahli dimati mart iyo wsalami ilayhim yani iyo wasilmi ilayhim yani waxaa halkaa laga qaadanayaa beeca dadka ahludimiga inay wax lala gadi karo wax laga gadan karo waxna loo dhiibi karo waxaan intii maarata waxa laga gataa lacagta usii horumarin oo u dhiibi oo marka uu la tegayo wixii lamidkaa ama heshiis lala geli karo intoba waa laga qaadanaya ayuu ku baraya iyo nusuustaana baraysaa intaasoo dhan waxaa weya waa usus ama nusuus cad oo ku tusinaysa beeca iyo mucaamalaadka gaalada iyo intii lamidkaa lala dhe maaratay la marin karo oo maarata dhex mari karo saas darteed culamadu waxay leeyihin islaamku waa baneeyey dadka muslimiinta an yatacaamalu maca alkufaar baycan wa shiraa'an bishardi an yakuuna fii dalika mrun muxaram waa ahayn shay muxaram waa inuusa ahayn katacaamuli biriba walkhamri walkhinziir walmeyta iyo wanaxwi dalika intaas waa inuusa ahayn wax muxarama oon la ogolayn waa inuusa ahayn intaa haddaan ka gudubno aadaabta beeca ikhwati fillah qof kasta iskama ganacsan karo aadaabu beecule ama qof kastoo ganacsanayo aadaab lagaaga baahan yahay aadaabta waxaa ka mid a ikhlaas fi niyadaada inaad daacada tahay oo ikhlaas ummadda aada khayaamin ilahayna aad ugu dhawaanayso leeda kasabkan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu irsaaqo wixii xalaalaad heshina xaaraamta inaad kaga deeqtoonti ilaahay daacadiisana aad u kaalmaysa inaad niyada gashato ikhlaas sida cibaadadaba ikhlaaska lagaaga rabo yaa mucaamalaadkaba ikhlaas iyo daacadnimo lagaa raba midda kale labaad alahdu bilasbaab sababka inaad la timaadi allahuma baarik liummatii fii bukuuriha allah ummadayda kalahaadda u barakee alahdu bilas inaad iska fadhiisata lama oo tiraado dahaba samada iga soo degi waxba kama jira waxa waa inaad kalaadi ood shaqada kacdi ood tagti hataa sooma ogsoonideyn hataa haddaadan shaqaynin subaxi guriga laguma waa bariis laguma laguma bariisto aroortii kala hadla gasho intaad qabaysatay sidaas adoo wax meel tagay hataa shaqana ma haysaa dagow ka kalaha guriga subaxi islaanta isku dhici sida qaalibka lakin haddaad gurigi maalin kasta ardaa nijiye aad noqoto subax kasta guriga sariirta aad ku gaadha barqadi subaxi dambe adima islaanta madaxas la gelaysaa qaac iyo qaa war waxaanaan guriga dhaafayninba on maxaad ahayd maalinka dambe guriga hataa kaama hagaajisan karto bax oo magaalada u bax oo wax soo shaqaynaya iska dhig oo banaanka u bax oo guriga ha dhex fadhiin maanta waa arrimaha waxaa weeyaan famil borobalenka waxyaabaha keenay ka midta oo u fara badan indhihiinu hadday iska bataano maantoona iska soo horjeedaan ardaa nijiyaa lagu bixin dib dambana u heshiin waa khatar wey islaanta maalinka dambe way kugu soo dhiiran lakiin haddi aad baxdi oo magaalada aadi oo duhurkii aad soo noqotay oo isarginaba u yaraado had iyo jeer xiis aad su qabaysaan oy ku tarniyo waad maqnaasho badan tahay guriga xoogaa mayar waa in lagu dalbaa laakiin bax haddii lagu yidhahdo inaad baxdi oo lagaa dalbo waa arrin khatara wey arrintaa iska ilaali yurub waxyaabaha ugu darraaya nagu dhici jiray bay ahayd oo family bor masaajidna loogu keeni jiray markaad diraan dirisa wodi wax qumanay kuu sheegi mar wax kale maaha indhahaysaa ka bad oo maxaa yeele jikaday sii gelaysa ula geli inta ula la jarjari inta ula fadhiis maanta o dhan wada sheekaysanayaan markii dambe hadde waxaa weeyaan waa wuu qiimo jabi wuu qiimo jabaya insaankuna shayga ku agyar had iyo jeer casiiz wuxuu noqonayaa alinsaanu muulicun limaa manac bale insaanka waxa loo diido ama laga qariyo aad buu u jeceli hadda maanta idinka arka diliga dukaan hebel wax alaabta ku jira lama ogolam in la arko hadda waa taqaane hedowniyo bal alaabta la diidayaan soo fiiriyo intaad ka fiiri xaggaad waa dukaanaad taqaane yaal alaabihiisi o dhan in la arkaba lama ogolo gidigan lyn baad wada gelaysaa marka inaad baxdi ood dhaqaajisay marka alahdu bilasbaab ta kale saddexaad altawakul cala allah alla subxaana wa tacaala aad kaalmatala saarad wastacin bilah waa ku rasuulku uu yidhi alayh salatu wala ilahay tala saaroo dhaqaaji midda kale afraad cadam linshiqaali can aacaat waa inuusan kaa mashquulinaynin ibaad cibaadaadka ilaahay adduunyadan aad kasbanaysi waa inayna kaa mashquulin aacada ilahay aacada ilahay haddii kaa mashquultaa addunya mo iskaga fogow iskaga car cadam linshigaali can aacaat bal mudaawamaة الtaqwى wa min aqwى اlasbaabi fi taxsiil الrisqi waxaa ka mid a ataqwa wey waa inayna kaa mashquulin daacada ilahay oo daacada u kaalmaysanaysa oo markuu aadaanka dhaco dukaankaad xidhayso saas darteed bu ilahi subxana wa tacala qur'ankiisa wuxuu ku sheegay suuraة الnuur fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi wاlaasaali rijaal rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikr اllah bu ilahi subxana wa tacala rag baa masaajidda ku cibaadaysuul oyna ka mancinaynin tijaaradooda iyo beeca ay samaynayaan daacada ilahay ayna marnaba ka mashquulinayn saasoo kalea la rabaa ma axsana markuu qofku jamciyo bayna aaca wadunya aad bay u qiimo badanta lakiin haddii addunyada kaaba fogeysa masaajid masaajidka haddaad tagto wabaa la wohi baa laga yaabaa xoogaha maanta soo ma balaa ku tukatay agga iskaga fogow waad sii shaydaan baa kusii caydhsan shaydaan baa weligeed ma qof la sadaqada su bixin jira uu faqriyooba ma laakiin sadaqadii buu ka cararay musiiba ku dhacday waad arki sadaqadii buu diidayoo musiiba rabbaaniya ku dhacday laakiin sadaquu bixiyeyoo waa waa iflaasay ma jirto abadan marka inay daacada inay kaa mashquulinin adduunyadaas baa midda kale loo baahan yahay weliba waxay culimmadu dheheen waxaa ugu xoog badan asbaabaha lagu helay risqiga caysh markaa caysh waasaca asbaabaha lagu helo waa taqwada wey waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wyrزqhu min xayu laa yaxtasib alla subana wataala mahraj baa ilahay kuu furhayaa risqi meel aada ka filanin ba ilah wax kaa keenaya idan daacadu waa ina maarata waa inu addunyada daacadaada kaa mashquulinin saa darteed waxaa kale oo qodobka kale shanaada oo maaratay aadaabta looga baahan yahay beeca iyo qofka mucaamalaadkiisa dalabu risqi اxalaal inaad way risqa xalaala aad raadiso hamigaadu waa inuusan noqonin xoolo un hel ee waa inuu hamigaadu xoola xalaala hel waana middaa targetkaad w hadafkaad waa inu xoolaa xalaaleel laakiin xoolo uun hel haddaad tiraahdi hadde waxaa weeyaan waa khatar wey arrintaa arrin khatari noqonaysa dalabu risqi alxalaal waa inuu hadafkaadu yahay haba yaraado waxaad helaysa xalaal hadduu ya waxay ka khayr badantay malaayiin xaaraama ayay ka khayr badan saa darteed rasulku wuxu alayh isalaatu wasalaam la maartay innahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha ilaa risqigeedi iyo ajasheeda ay ka dhammaystiranto naf ma dhimanayso faaxsinuu aطalaba dalabka iyo wayga ad wax ku raadinaysaan hagaajiyo rasulku yidhi alayh isalaatu wasalaam shubahaadka waad garanaysa waku rasulku yidhi maaratay halaga fogaado qodobka lixaad waa inay shubahaadka ad ka fogaato sheegan waa xalaal iyo waa xaaraan baa la isku qabtay xaaraam udda iskaga tag shubahaad faman ittaqa bishubahaat faqad istabraa lcirdi wa diinihi wey shubahaadka ka fogow innaga hadda maanta waxaa yimid waa la isku khilaafay anoo qolada banaysaan raacay baa dadku in badan iska dhahya may haddii mar laisku qabtay waa xalaal iyo waa xaaraam laisku qabtay kuwa xaaraamta udda iskaga fogow ka carar mid xalaal oo ma da maa yuribuka ilaa maa laa yuribuka wey fa ina sidqa maaratay dumaaniina wey walkadiba riba wey idan shayga xalaashiisu ay caddahay aad taasaa arlada ka badatee shay shuba ku jirta iskaga tag waxaa kaloo ay leeyihin culimmadu marka waxaa kale oo maaratay aadaabta ka mida tacalum axkaam ilbaac iyo washira laabudda inuu qofku aqoon u leh aqoon waa inaad u leedahay beecan iyo safaqaadka ad gelaysa iyo heshiisyaalkan aad gelaysa waxaan aad tijaaranays maxaa xalaala maxaa xaraama maxaa saxa maxaa qalada maa waa inaad garanaysi beec aqoon waa inaad u sida cibaadaadkaba salaada loo baranayo waajib ay kuu tahay inaad u barati yaa beeca iyo mucaamaladan inaad u barati lagaa raba aqoon waa in haddii kale aqoon darrada waa midda hadda innaga aad noo haysata soomaalida oo aqoontii manajgarayntii iyo wixi dhan hadda ninka soomaaliga taajirkaa maanta asagoo eberaad arki qoynta ugu weyn waxaa ka mida aqoon uma leh aqoon xagga xalaashii xaaraamta aqoon uma leh dhinacii kale iyo management iyo maamulkeedana aqoon uma leh lacagtiisa kulamaa ay sii korodho aqoontiisa qofku waa yar tahay ma ma controli karo maxaa la rabaa qofku inuu lacagtiisa dhaqaalihiisa kulama uu kobcba uu controlkeeda u kari karo haddaad aqoon ulahayna inuu qaab kale u adeegsado oo cid aqoon uleh isaga controlsho u sameeyo intii o dhan midna ma lihid waxaa laga yaabaa boorsooyin bu maanta dhan ku wadanhaya intaasoo kun oo dollar bu meeqa qof baa laga dhacay saddex boqol oo kun oo dollaroo waxaad arkaysa boorso ku jirta oo maanta boorsadu ku wataa war maxay tahay wa xaggeed ka keentay teed ku aragta lacag intaa dhan oo boorso lagu qaadi yani waa waxaa ogu wacan aqoon daridaa keenaysa aqoon darida yaa qayb weynka idan weliba aqoonta waxaa bays u siiya xalaasha iyo xaaraamta walidaalika bal dhegaysta cabdullahi maarata ninka la dhihi jiray cumar binu khadaab radi allahu tacala canh suuqa madiine ayuu cumar aadi jiray kaana cumar yaduufu maarata bisuuqi fi lmadiina wayadribu bacd maarata tujaar bidurati usha ayuu bacd ragga qaarkood oo ganacsiyaasha ulbuu la fuuli jiray oo garaaci jiray wayaquulu wuxuuna suuqa dhexdiisa dhihi jiray laa yabic fii suuqina ilaa man tafaqaha suuqa annaga iibsi laguma samayn karo ilaa qof aqoon la mooyaan cidda rabta inay dukaan furato ama ay bannaan wax dhigato ama suuqa ay ka ganacsato uma ogolin ilaa qof aqoon ule mooyaan wa wuxuu dhihi jiray haddaana aqoon la yeelanin ya'kulu ribaa shaaa am abaa buu dhihi jiray wa aqoon haddaad u lahayn laabudda ribaad ku dhici wey cuni buui ama diid ama yeel buui ama adoo og baad ribada qaadanaysa ama intaa haragti baad ribada ugu dhacaysa walidalika hadda waxaa aad dhibkan haystaa wuxuu yahay eh, eh, kenya bunuug islaami loogu magac daray baa yimaadeen bunuugtii systemkooda wax yani laba shay oon laiswaafajin karin bay isku dayayaan inay iswaafajiyaan bank maaratay markazi central bank oo ribowi ah oo shahaadada isaga bixiya ay ku shaqaynayaan shuruudihiisa inay ilaaliyaan bay doonayaan dhinacana muslimiintii inay albaab u furaan dhahaan shareecada islaamkaan waafajinaynaa abay dooneen laba shay oon islahayn bay isku diyay rabaan inay iswaafajiyaan dhinac central banki oo ribowi ah shuruudihiisi iyo agarmentiisii oo haddii wax yar gafaan la ganaaxi ayaa kontaroolaya dhinacana muslimiintii rabaan inay ku qanciyaan shareecada islaam saas darteed tanaaqud badan dadaal way sameeyen lakiin tanaaqud badan baa ka jira markaasaa magacaun waa banki islaami intii la iska yidhaahdo bay dadka muslimiinta iskaga daateen aqoon umay laho bayskuu ku baysgaraysanya ma garanayaan culimada waa lagayaba si toosa ah inay oola xidhiidhin markaasa waxa lagayaba mucaamalaad aan caadian ribadiiba baxti inays war maxaasn yeeli banki waa banki islaam weeyaan yay ku dhahayaan waa banki islaam weeyaan war bankigan islaam shuruudiisa bal fiiriya bal akhriya agrimentiisa bal akhriya waxaan qoray meesha ku qoran marka aqoontu waa muhiim ikhwati fillah walka cumar bin khatab wuxuu leeyahay waa inuu qofku faqiihaado laa yabic fii suuqina ilaa man tafaqaha wa ilaa ya'kulu arriba shaa'am abaw waxaa kaloo qodobka kale ee sideedaada oo qofka baacida looga baahan yahay asamaaxa fi lbayc washiraac inuu qofku saamixid badan yahay oo dulqaad badan yahy o badan yahay ayaa laga raba saa dartee rasulku alay isalaatu wasalaam xadiis saxix wuxuu yidhi raxima allahu rajula samxan idaa baaca samxan ida ishtara samxan ida qtada markuu wax iibinhayo iyo markuu wax soo gadanayo iyo markuu qof dayn ka qaadanayo intuba saamixitaan badan ma keri kartimi haaf baan kaa daayay inta kale si ma keri kartimi wakti kale maarata ii keen yaani markuu ciibinayo ama uu soo gashanayo ama dayn uu qof ka qaadanayo oo dayntuu ku lahaa ka gudanayo waxaa weeyaan saamicitaan badan qodobka kale sagaalaad indaaru lmuusir qofkii waxhaystay inaad ka yar sugtid hadduu dayn kaa qaatay asedaa maalinkaa uu waxaynin inaad intidaar u samayso waqti fulaan ii keen aad tiraahdi iyo walcafwa can almucsir kii aan waxba haynin inaad iska baxfid haddaad keri karti waxaa kale qodobka kale tobnaada maarata alsidqu waalamaana waa arrin muhiim qofka mucaamalaadka samaynaya asal waa inuu ahaato asidqu walamaana qofku waa inuu saadiq yahay amiinna waa inuu yahay saadiqu muxuu yahay waxaanaad gadaysa qualitigiisu yahay waa inaad sheegto damage hadduu leeyahay gaarigaha qarina injilka ad wax ku leeyahay intaad soo marmarisa soo dhaqda soo nadaafisa isagoo injilka ebera inaad suuqaad keento tiraada haddaan soo hagaajiyey waa kishi wey waa khaa'innimo wey sidqi iyo ammaano wixii ilaahay kugu ogyahay inaad sheegto beri baa wadaad faqiiha oo fiqiga shaaficiga akhriyi jira soomaaliya ayaa suuqu wuxuu keenay sac toddobadood dhalag saca toddobadood ma duqba mase waa dhalinyara duq weeye suuqu markuu keenay sici sheekh imis sheekhna waa la yaqaana minhaajku akriyaa sheekh saca meeqa dood buu dhalaali wadaadka duu dhaho toddobadood dhalayna in laga kala caruru ka yaabi beenna wuu ka cabsanayaa marka si siciina looga gato arrintiina uusan qumaati u caddayn beenna uu iskaga ilaaliyo isku dayay sacan haddaad weydiisay ma intuu dhalay afar iyo toddoba dhalay afar iyo saddex buu dhalay afar iyo saddex buu dhalay maxaa loo qaaday marka arrintaas ya afar iyo saddex buu dhalay ah, afar iyo saddex buu sacaan dhalay afar saddex meelahaasuu dhalay afar iyo saddex haddii laisku darana mise noqon waa toddoba wey laakiin dadku maxay u fahmayaan saddex mase afar waa shaki camal yani inuu saddex dhalayo in afar aan kala garan lahay barufiis xiyalku la yimid wuxuu yidhi afar ama afar iyo saddex buu dhalay afar iyo saddex ayuu dhalay marka tawriyadaana lagaama rabo inaad wixii caddaysay baa lagaa rabo oo sidq waalamaana waa arrin muhiima ah. wey waxaa kale markaa oo ah lagaaga baahan yahay qofka muslimkaa inuu maaratay waxa la yidhaahdo cadamu infaaqi silcati bilxaliif ilkaadib inaad iska ilaaliso dhaarta faraha badan marka waxaad iibinaysa wallaahi inaan saa kusoo gaday wallaahi inay kana tahay dhaarta faraha badan lama ogol inaad beecaada ama alaabtaada aad dhaar been aad ku suqugeysi arrintaa waa mamnuuc wey bal wuxuu rasuulku ka dhigay yani wuxuu yidhi alaaatun laa yukalimuhum اllahu ywma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex qofoo muslimiinta ka mid a qiyaamada alla la hadli maayo mana fiirinayo mana dahirayo bal cadaab aliim uu alla u ballan qaaday ko waxaa ka mid a almusbil izaarahu ka marada dhulka jiida musbil midka ka labaadna manaan aladi laa yuci ilaa manh waxbuu bixiyaa ilaa wuu sheegi ka saddexaadan ujeeda waa wlmunafiqu silcatahu bilxaliif idkaadib ka badeecadiisa ku soo codsiiya dhaarbeen wuxuu dhihi wallaahi inay boqol ran aan ku soo gadae niyahow maxaad iigu dari qaado oo boqol ran maa ilahay baa intu ku dhaarto boqol ran bu igu waxa laga yaaba siddeetan buu kusoo gaday ama waxaaba ka waso qaadba boqol buu kusoo gaday markaasuu dhihi boqol iyo labaatan ran buu iigu joogaan kusoo gaday magaca ilahay intuu ku dhaarto maarta wuxuuna igu daroo qaado dhaartii markaa boqol iyo labaatan uusan oogu joogin buu ku dhaartay kadib baa qofkii muslimka wuxuu leey hadee rasulku wuxuu leey ladinku dhaartay magaca ilahay u rumeeya kadib baa qofku wuxuu leey haddaad boqol iyo labaatan kusoo gadda ood ku dhaaratay bes haddaana soddon ran baan ku saarahayaae imise markaa noqone boqol iyo labaatan oo been ahayd boqol buu ugu jeega labaatan beenuu ku daray iyo soddon oo ugu daray imise boqol iyo konton buu ku gaday marka idan dhaartaa beenta in wax lagu socodsiiye lama ogo iska ilaaliyo rasuulka alayh isalaatu wasalaam inuu maarata bilxalif alkaadib wlmunafiq silcatahu bilxalif ilkaadib badeecadiisa ninka ku socodsiiya dhaar been ah waa arrin aad iyo aad khatar o arrintaana ikhwati fi llaahi ha la iska ilaaliyo waxyaabahaasoo dhan waa mucaamalaadka ama aadaabta qofka beeca iyo ku jira shiraha iyo mucaamalaadka dadka la dhaqmahaya waa waxyaabaha looga baahan yahay xusnu اlkhuluq alamaana alsidq alsamaaxa maaratay alcilm intaasoo dhanba wax lagaaga baahan yahay altawakul cala allah alahdu biاlasbaab طalab risqi اlxalaal waxaasoo dhan waa aadaabta subax markaad baxaysa inaad ilahay berido aad ilaahay subxana wa tacaala waxaadna ogaataan haddaad afar iyo labaatanka saacaad orodi wixii ilahay kuu qoray ka badan ma keeni karto kun raan maanta inay kusoo gasho ilahay kuu qadaray si kasta haddaad u faradulaysay ood kor iyo hoos u oradi ka badan ma keeni karto idan tartiibtaada u waktiga salaadana aayar masaajidkaada ku tuko jamacaadkaada ilaasho salaadaada tuko aayar risqigaadana si tartiiba u raadso waxaan kusoo gabagabaynayaa beeca asalkiisa waa xalaal bane waxyaaba xaaraama ayaa jira xaaraamta culimmadu way soo ururiyeen laba qaybood bay kusoo ururiyeen laba qaybood bay kusoo ururiyeen labadaa qaybood mid kastaba afar qaybood bu usi kala baxaya waxay culimmadu dhaheen beeca muxaram asalka beecu waa mubaax weeyaan laakiin albuyuuc almuxarama laba qayboodun weya inuu yahay muxaramaatun tatacallaqu bilcaqdi waa muxaram sheegan beeca caqdiga qaabku u dhacay buu xaaraam ku yahay caqdiga heshiiska la galay ayay ku tacalluqdaa saa darteed buu xaaraam ku noqday muxaramaatun tatacallaqu bilcaqd waa afar nooc weeyaan afartanna midka koobaad waxaa weeyaan shay ayna shareecaduba ayna maal u aqoonin baad caqdi ku gashay shareecada agteedana hayru muctabar wey inuu maal waa khamriga waa baktiga waa khinsiirka iyo wixii lamidka cinda shareeca iyo waxyaabaha lahwiga waxaasoo dhan cinda shareeca xoola ma ah ka ganacsan baa ganacsigeed weligaa maba asaxay beecaadaba ama cid baa gada maba asaxay leanna maal umaba taqaana shareecada idan heshiiskan horeba aad gelaysa waa baaila aan waxba ka jirin marka waa muxaramaat tacalaqu bilcaqd idan midda koobaad waxaa weeyaan waa waxyaabaha in shareecadu maalba u aqoonin sida baktiga iyo doofaarka iyo iyo khamriga wixii lamidka iyo waxaa weye midka kale labaadna waa muxaram arar liajli harar darteed jahaala ku jirta shaygu in la iibsada way bannaan tahay laakiin wasfigiisa iyo qaabka ayaa waxaa weeyaan kishi ku jira saa darteed ma ogid marka harar baa leeyahay yani dukaankayga alaabta taalla iga gad baa tir ada dukaankaada alaabta taalla maxay tahay noociya laguma sheegin kumuu sifayn waxba kuma sheegin alaabta dukaankayga taalla qayb ka mida ah iga gad buu ku yidhi lama ogola noocaas waa inuu kuu tilmaamo cala alaqal baacu sifa uu ka dhigo noocaa weeyaanoo noocaa weeyaanoo kaa weeyaanoo kaa weeyaano saa waa inuu yidhahdo laakiin alaabta dukaanka iga taalla ama qayb ka mida ah iga gad bayculgharar baa leeyahy lama ogola midkaas waa kadis baa ku jira iyo aqoon darra iyo jahli baa ku jira waa mamnuuc wey beeca noocaas kale caqdigiisu ma ansaxayo ka saddexaad waa waa muxaramun liannahu waa hayru mamluuk wax aad mulkigaada ku jirin baa tiri igaga shimirta halkaa duulaysa malayga badda ku jira waxaaba shaqa hebel dukaankiisa alaabta ku jira igaga maaba mabaliidba shay aada lahaynba see dadka uga gadaysa waa muxaram caqdigaas horaba ma asixinba maxaa yeele waa shay aada adu aada lahaynba shay mulkiyadaada ku jirin seed u gadi hanti umadeed miyaad gadi ma jirto idan caqdigii horeaan asaxayninba gebigiisaba liannahu waa hayru maalig ma mulkidiba ummada kale xoolahooda iga gad ama meesha wax malayga meel hebla iskaga jiri waxaas laguma ogol ama waadha bannaanka daaqisa iga gad yani mabelhidba maxaa lagaa gaday waxaad leedahay ma jirto qodob kale afraad waxaa weeyaan waa muxaram liannahu riba wasiilada aad ku gaadhays iyo xaaraam caqdiga ma as afartaa arrimood caqdigooda aan asixayn caqdiga u horreeya aan asixayn imaa ina eh, shareecadu ayna xoolaba u ictibaarinin waa imaa jahli inuu ku jiro shaygiiba la garanaynin waa imaa inaadan mulkiin o adu aaba lahaynba waa imaa riba inuu yahay dariiqadaad ku iibinaysa inu riba afartaaba caqdiga iyo heshiiskoodaan asixayn heshiiskooda horabaan asaxayninba si kasta haddaad heshiis u geshi ma asaxay shareecada agteeda saxiix ma noqonayso qaybta kale labaad waa muxaram laakiin caqdiga shaqo kuma leh asbaabo kaloo caqdiga ka baxsan ayaa loo xarimay asbaabo kaloo caqdiga heshiiska gelaysaan ka baxsan ayaa loo xarimay waana afar nooc ko waxaa ka mid a ah, waa muxaram liannahu hish baa ku jira muxaram weeye beeca noocaasa waa xaraam liannahu khashaash oo muxuu yahay gaarigii baa tiri qofka injilka o dhanna waa finish wey eber wey geedkaan maba gaari kara marka waxbaa isku soo dhoobatay markuu gurigaa gaarin wuu fadhiisanhayaa beeca noocaasoo kale saxmo qofka noocaas inaad beeca u gelisi waa kishi khadaaca wey waa khaainimo wey aan waxba ka jirin marka noocaasoo kale beeca lama ogolo beeca noocaasoo kale khaain wey beecii hadduu asaxsaa u dhaco laakiin shaygi waa shay aan saxayn idan caqdiga shaqo kuma le lakin hishinimo asbaabaha ka baxsan caqdiga oo khaainnimadka iyo qashaashnimadka iyo khadeecada yuusan beec u asaxayn waa muxaram noocaa ah ina wax u iibsata midda kale labaad waxaa weeyaan waa muxaram liana fiihi darar baa ku jira dhib baa ku jira dhagaxyaa tiri qofkaan iga gad oo cun m dhagxisa qofka dhi ama meehe waxaan aad iibisay qof baad hub wuxuu ku yidhi toorida iga gad aan rabo inaan qof kusoo dilo ka gedi mayse leanna darar baa ku jira waxad ogsoontahay qofkan tooridaad ka mindidaad ka gedaysa hebel baan kusoo dilahayaa buu ku yidhi kama gedaysa markaa leanna darar baa hayr ugu jira waa hayr bu ku dhibaysa lama ogolo walidaalika shareecadeennu waxay ilaalisay ninka reemagaalka qof reebaadiya wax uu keenayo inuu dilaal u noqdo inuu u iibiyo lama ogolo leanna maslaxada caamka la ilaalinaya kan magaaliga magaaladu garanaya waxasuu yahay idan inuu magaalada suuqa ku hadlayo ku canuqabatayaa laga yaabi inay ganacsiga lasoo wada laga hortaga lama ogolo shareecadu weydiid ayadoo masaalixda suuqa ilaalinaysa idan waxaa weeyaan taasna waxa loo dena darar baa hayr ugu sugan yacni dadkii kalaa ku dhibtoonahaya beecan aad samaynaysi ummaddii kalaa ku dhibtoonaysa lama ogola markaa walidaalika waxaa la xarimay ixtikaarka la xarimay inaad intaad alaabti ka ururisid suuqa aad dukaan ku xidho oo tiraahdi ma gaday goortii qaali noqdo suuqo dhan laga waayaan iibinaya mamnuuc wey leanno darar baa dadka ugu jira dadkaa rabta inaad ku dhibta laguma ogolo noocaasoo kale inaad udhaqanti mucaamalada ayib midda kale saddexaad muxaramu liannahu yu-addii ila almuxaram waa muxaram lianna sudaataan xaarame wuxuu gaadhsiinayaa xaaraan buu kugu ridaya wuxuu ku yidhi cinabkan aad haysa iga iibi ama gaal ama muslim wuxuu doona hado khamri baan rabaa inaan ka sameeye kama yeelis sonkortaada iga gadbo khamri baan rabaa inaan ka samayste ka yeeli mayse gaal iyo muslim wuxuu doona ahaada laakiin hadduu asagoo sonkorta iga iib uu ku yidhahdo gaalku ilah muusoo doona khamri ka samaysto adu shaqadaada maa laakiin hadduu kuu sheego oo uu ku yidhahdo sonkortan waxaan rabaa inaan khamri ka sameeyo ama daraakis aan ka sameeyo ama waxaasaan rabaa inaan ka sameeyo iga gad ka yeeli mayse leanna muxaram tacaawun waxay noqonaysaa cala alimi walcudwaan bay noqonaysaa laakiin hadduu asagu hedhow wuxuu doon niyadiis wuxuu doon ha ku jiro igagaduun hadduu ku yidhaahdo inaad sii farfaadhiyo tiri maxaad ku samaynaysaa seed rabtaa inaad tiraadi lama rabo allahuma qaraa-in haddii kaaga soo baxdo oo qofkan qaabkiisi markaad aragti amaad aqoon horeba u lahayd nin waxyaabaha ka shaqeeya inuu yahay aad og tahay sonkortaadana uu rabo inuu ka sameeyo eh, maaragtay khamri wax lamida kama gadaysa idan waa muxaram liannahu maaragtay yu'addii ilaa xaraam xaaraan buu ku gaadhsiinaya ka kale afraad waxaa weeyaan muxaramun liasbaabin tacabudiya asbaab cibaade ayaa loo xarimay oo muxuu yahay aadaanka jumcada markuu dhaco lama ogolo dib eh, kadib in wax la iibiyo ya ayuha aladiina aamanu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati maxaa la yidhi fascaw ilaa dikri waa amar wey aadaanka jumcada mar hadduu dhaco kadib inaad wax iibisi lama ogolo waa mamnuuc wey liajli tacabudi cibaada darteed wey kadalika masaajidka dhexdiisana wax ku iibisana lama ogolo waa liajli cibaado goobta waa goob cibaado goob ganacsi maa idan waa muxaram beecaas laakiin daat ahaan mahe liajli cibaada darteed baa loo xarimay masaajidka dhexdiisa waa goob cibaada in wax lagu iibiyo lama ogola hataa barayskiisa in lagu sheego layihahdo wa lama ogola ama baadi lagu naadiyo ama layihahdo waa hataa lama ogola hataa cajalahani wa in layihahdo meel hebla cajali la dhiga ka iibsada hataa kolet banaanaha ah, cajal ku dhajiya maarata tabeelaha maamulka ku dhajiya aggaa banaanka ay ka arkanayaan dadku markaa maaratay meesha wa lagu cajalaha lagu gadahayo iyo hebelka lakin masaajidka dhexdiisa in layihahdo walow masaajidkaba ha lahaado ha la yidhahdo hadduu doon masaajidka dhaqaalu kusoo noqonaya cajalihi melebla la dhigay halkaa ka iibsada ta lama ogolo marka bugixi beec ku saabsan masaajidka dhexdiisa waa mamnuuc aadaanku markuu dhaco waa mamnuuc waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa asbaab waxyaabaha beeca xaaraami qawaacidkaasee culimmadu ay kusoo ururiyaan ikhwati fi llaahi wakhtigaa marka yaa cidhiidhi ah waxaan kusoo khulaasaynayaa war nin kastow marnaba adagoo intii bariiskaad cuni lahayd kuu dhiman yahay marnaba addunya ka tegi maysa horta taa aan aamino wixii ilaahay kugu talagalay adoona dhammaysanin marnaba adduunka tegi mayse markaad dhammaysatid extrana marnaba heli mayse intii lagugu talagalay ka badan ma qaadanaysa ayadoo wax ku dhiman yahayna ka tegi mayse saa darteed adduunyada aan tartiib u raadsanno adduunyo intii naga horraysay baa waxba ka keeni weyda kuwa naga dambeeyana waxba ka keeni mahayaan innagana waxba kama keeni karo marka si tartiib ah haddaad south africa u timid haddaad yurub u aaday dad maraykan u aaday austraaliya dad u aaday oo adduunya un ahayd orod waxba laguma keen war ilaahay cabsidiisa ayaa wax lagu hela wa ina lanaa lalaakhirata waluulaa buu ilaha adduun iyo aakhira annagaa iskale tii hor iyo tii dambaba annagaa iskale nin kastana waxa uu haystaa loo doontaa kullamaa ilaahay xidhiirkiisa aada hagaajisi kullamaa risqigaada ilahay uqubra xaqiiqatan waxaan ogsoonahay intaasoo famil iyo intaasoo ashkhaas oo yurub joogay oo ka soo tageen ayagoon waxba haysanin yimaadeen ilaahay uu futuuxaad u furo ka nolol ka raysteen oo ka nolol ficnada oo dhaqaale aana caadeen heleen intaasoo sano labaatan sano shan iyo toban sano yurub ay joogeen basaboor muxuu tari basaboor waxama taray lacagaa tikidku goystaa hadaad helin waxaa laga yaabaa idinka inay in badanoo idinka kamida oo bashinta waraaqaan ku socda haddaan heli lahaa uu leh ka kale yurub joogana alla lacagaan tikid ku goosta haddaan heli lahaa waraaqa waxba ii tari mahayaan yaasna leh adduunya waaba sidaasba maba jirta wax la dhihi successful boqol kiiba boqol maba jirto ninba meel bay u joogtaa marka daa intii u muhiimsaneed xoolaheed ilaha idin siiy waraaq waad heli laakiin waraaq haddaad sida xoolihii helitaankoodiiba adag kuwa yurub jooga waxay la farfadhiyaan waraaqo aan waxba tarayn oan tigid loo haynin lacagtii lagu goosan lahaa lama hay idinkana lacagtii baad la fadhidaan tigi waxaad rabtaan waraaqihii baad rabtaan lacagtaa ka muhiimsan waraaqaha lacagtaa iibin nin lacag haysta waraaq waayi maayo laakiin nin waraaq haysta lacag heli maayo taa ogaada marka lacagta ha iskaga ciyaarina oo tahriib ha u aadina lacag lacagtaad haysataan ku noqdo wadankii oo dhaqaale kaga samaysta taariib toban kun oo dolar han iyo toban kun oo dolar iyo wax lamida intaad layn ku gadataan oo idinka qarxa haddana barteed ka soo bi aqli xumo wey runti aqli xumo wey wax kaleba haddaad toban kun oo dolar wadanka udirsid guri dhan buu kuu gaday guri dhan baad ku dhisan kartaa hanti kuu joogta wey wax kalaba haddaas intaad gurigiisa iska tagto gurigaas iska dhex fadhiisay waa risqiga ilahay wuu ku siin laakiin toban kun oo doolar markaad online ku gadatay maalinka damba qadaadka lagu soo qabto adoo erbar ka duulay dhab lagu soo siiyey garas garas garasa igu sheegin linekuu iga iibiya iga qarxay kow locationka waa dib ugu noqon maxaad faa'ida wax aad faa'ida waa aqli darra wey bini aadamku qaabka u xisaabtama qaab aanama inagu xisaabtamayna yurub waxaad ku arkaysaa toban sano waddan joogay denmark buu joogay norway sweden buu joogay sharcigii buu qaatay luqadii buu bartay waddankii systemkiisi waa dafaham meeshuu xamaalan lahaayoo intuu dib wax iskaga noqon lahaa yuu dhihi maraykan ba reero dhan ba iga dambeeyo oo dadka o dhan reer garas o dhan bay daba fadhiya biilka ma deeqsiin kara waa inaan qaar ka mida keeno meesha maraykan ba wax lagu sheegay halkii wuu ka boodi maraykan ba toban sanuu norway jooga maraykan buu ka dhicay kow buu isu dhiibi sharcigii o dhan wuu tuuraya kow iyo qaxootini wuu geli ten years kalu haddana dib u goyn oo intaa sharci sug iyo daba orod labaatan sano oo noloshiisayaa tagtay toban sano yurub buu kusoo dhameeyey toban sanana maraykan buu kusoo dhameeyey wax loo keenayna male goor dambea marka sharcigiiba asagoo loo diiday oo maxkamad intii la saaray afar iyo labaatan sana wadanka kaga baxday yuu safaaradda intuu tago yuu leeyahay baa sharci baa gohon baa loo jaray norway baa laga soo dejin labaatan sano kadib waxba ma haysto dadna muuse keenin lacag dhaqaale male tobankaas sana hadduu iska xamaalaan lacag dhan buu shaqayn lahaa owbu markaa wadanka luqadiisa ilooba norwen ugu soco luqadi iloobeyba luqadii yaa allah uu ku bartay waa iloobeyba ingiriis lagama hadlaba meeshiibuu dib u bilaabay luqadiibu dib u baranhaya labaatan sanuu soo dhaafa dib han sanay ku qaadan haddana imrigiisiiba tagba han iyo labaatan sanaad marka hore han labaatan jir bu ha waa imise hadda imisu jiraa marka waa conton ma guursanin waxba mahayo reer ma keenin han conton sana uu jiraaba yaa waa ku fali gabadhi war conton jirkay karamari bay dhi marka waa inaad timaha madoobaysatay oo markaa qishaash aad timdho hawl kale aad geli markaad noloshaadi tagta waxaa waxaa keenaya xisaab xumaa keenaysa xisaab xumaa keenaysa xaqiiqata holama hadda ka hor mid ka guurahayo ingiriis u guurahaya waan ku yidhi niga maxaad u guuraysa xasanow wuxuu yidhi gurigan ma aragtaa toddoba sanaan deganaawi heeg meesha layahdu degan toddoba sanaa sheekhoo deganaawi oon iridka ka sii baxayo oon ka soo gelahayo war hadaad kasii gashe kasoo baxd ma musiiban wa wax dhibash maya wax dhiba ma sheegaan imise toddoba carruura ay ugu dhalatay marka niyo meesha waan ku daalay inaan ka beddeshaan raba waaba sidaas misaajkiis inaan beddesho meeshuu dheh laha alxamdu lilah meeshuu bartay toddoba sanuu deganaa intaasoo carruura ugu dhalatay wuxuu ka leeyahay iridkan toddoba sanaa kasii gelaya on kasoo baxay meel cusuboo hor luu rabaad oo kow u kasoo basafir war hadi meeshan waabaad baratee waxbaad ka soo saari karta meel hor la luqadeedaaad bilaabi oo kow ah oo cimiladeedii iyo wax oo dhan kugu cusub waxa waxaa keenaysa badaawada maba naqaanaba qaabka nolosha ma naqaan badaawadaa keenaysa totally waa inaga aan ka dhacsanna arrimahaas marka reer south africa o dhaqaalaad haysataan alxamdulilaahi dhah war laynka iska daaya laynka bilaash aad ku iibinaysaan iyo buufiska qur-aanka ka akhrisa buufis qur-aan akhrisa subax kasta jus qur-aan akhri buufiska inuu ilahay kaa saaro inuu ilaahay subxaana wa tacaala buufiska kaa saaro waxaasoo dhan kaa madoobey tobanka kun ee dollar ama shanta kun ee dollareed urursataan waddankii ula soo noqdo oo wax ku iib adigoo meesha jooga dirsada waxaa lidinku qabto guri ku gata ehelka hataa noogu shaqeey hadheena hataa africa ku joogo hau dhibina ku shaqeeya hadheena waxaa tirahdaa boos igu god dheh boos iigu god waraaqahana maaratay anaa u iman doona meel heble ii dhigdhe ama guri iigu dhisdheh hataa ku shaqee hadheena haddana shan kale taa soo shaqeysa booskii ku dhis maharka dambana iska soo guurba gurigaad dhisatay iska soo deg hataa ku shaqeeya hadheen dadka afrika jooga waa dad wada waraabaa ah wey oo maaragtay aan waxba soo reebayni wey xaqiiqat wax la yaab la weeyaan waxaa dhintay akhlaaqiyaadkii baa dhintay haddaad tiraahda idinkuba waa idin weydiin su-aal weligiin maaragten dadka idin soo waxa qofka dhi hebel baa noogu daran waan iska roonaa hebel usoo dir wax weligiin maaragteen anigaa ugu daran buu le garas iyo jaamac iyo hebel way wada fiican yihin o waad kuwa wada sakaraad aniga boqol dollar iisoo dir bu ku le markuu kaa qaatan kii kale boqol dollar iso dir orado tago meesha muxuu leehay orod u dirso waa dhaqanka waas akhlaaqiyaadka oo dhan baa dhumay marka saa darteed niman yaho waxaad shaqaysataan aad ku rafaadeen ee naftiinna aad qamaarka ugeliseen qof kalena ha u dhibine aayara dhulkii kusoo dirsada dhul ha laydinku gado dhista tahriibna iska daaya meeqaa halaagsantay meeqaa baaba'een meeqaa ku burbureen waxa waa xawen waa caqli darro weeyaan ilahayna subxaana wa tacaala raasiq wey haddaad soomaaliya joogti south africa haddaad joogti meelka aad joogtiba ilah baa ku irsaaq ilaahay haddaan rumayno rabbulcaalamiin si dhab aan u rumayno waxaa weyaan maarata ilahi subxana faraj wuu noo furhayaa rabbi subxana wa tacala waxaan weydiisanayna bi asma xusna wa sifaati alculaa inuu nagu irsaaqo xalaal nagu irsaaqo allahuma arina xaqa xaqa warzon itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير